assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii tobnaad ee kitaabka naseexaynayo idinkoo ila jooga mooyaan aan si kale ugu naseexaynayn anigu hoos baan ugu naseexeeyaa oo ma raba inaan fitna anigu kiciyo markaasuu xadiidkan kala sheegay marka xadiidkan wuxuu usoo daliishanayaa usaama radia allahu canhu qofka caalimka ah ee kolkuu wax sheegayo shayga uu sheegayo aan ka fiirsanin inkastoo xaqba uu yahay oo inuu shaygankadu eh, uu sheegayaay dhibaato kicin kara iyo inaanu kicinaynin aan u kala fiirsanin kaasuu xadiidkan ku dabaqaya waana saxiix oo waa sidaas waxay tusinaysaa fahmigiisii iyo cilmigiisii usaama ibni zayd radi allahu canhuma cuhmaan marka uu waaninayo buu hoos u waanin jiray oo keligii u tegi jiray oo dadka dhexdiisa haddii marka uu ugu sheego wuxuu ka baqaya inay dadku run u qaataan oo sii kacaan oo ay yidhaahaan usaama kan ku yidhaho kan ku yidhaho uu ku diiday oo baxa inay dadku si uu sii kiciyaa buu diidaya hoos buu ugu sheegay marka si qofna u sheegay saasaa marka cilmiga sheegidiisa sidaas oo kale weeyaan marka cilmiga sheegidiisuna wuxuu u baahan yahay siyaasad iyo fahmi buu u baahan yahay iyo xikmad qawluhu tandaliqu bidaali lmuhmala wa macnaahu takhruju way ka baxaysaa weeyaan waalaqtaabu alamcaau aqtaabtuna waa mindhcerka weeyaan aqtaab iyo amcaa labaduba isku mid weeyaanoo waa mindhcerka weeyaan waaxiduhaa qitbun baabu lmri biadaa'i alamaana faridan la isfaray ammaanada gudashadeeda qaala allahu tacaala in allaha yaamurukum an tu tu'addu lamaanaati ilaa ahliha alla wuxuu idin farayaa inaad ammaanada u gudataan oo siisaan u celisaan dadkii lahaa saasuu alla idin farayaa aayaddanteed waxay kusoo degtay furahe kacbada ayay kusoo degtay oo oh, rasuulku sala allahu alayh waali wasalam sanadkii uu maka qabsaday markuu doonay kacbada inuu galo niman kacbada furaheeda gacanta ku hayn jiray ayaa furaha looga soo qaaday markaasaa loogu furay oo uu galay oo uu ku tukaday muxuu aha laba ragcadood uu ku tukaday oo ku ducaystay markaasoo ah, qaraabadiisii ayaa waxay ka dalbadeen inuu furaha iyaga siiyo iyaga ku wareejiyo kuwaasna qabiilo kale oo jumax la dhihi jiray ayay ahaayeen markaasa allaayadintada kacbada gudaheeda kusoo dejiyey isagoo faraya furahaas dadkii laga soo qaaday in loo celiyo markaasuu nabiguna sala allahu alayhi waalihi wasalam uu u celiyey nimankii banu abi shayba ahaa ee jumxiyiinta ah wa qaala tacaala inaa caradna alamaanata cala asamaawaati waalard anagu amaanada waxaan u bandhignay ammaanadan hadda waxaa laga wadaa waxyaalaha sharaaicda ku saabsan ee la rumeeyey ee awaamirta iyo nawaahid iyo takaaliifta sharciga laga wadaa baa u bandhignay oon khiyaar gelinay oo ma qaadaysaan aan nidhi cala asamaawaati waalardi waaljibaal samaawooyinka iyo dhulka iyo buuraha iyo fa abayna waa diideen an yaxmilnahaa inay qaadaan wa ashfaqa mina minha waa ka baqeen mas-uuliyadeeda iyo bay dareemeenoo inay ka soo bixi waayaan bay ka baqeenoo waa ka cudugdaarteen wa xamalaha alinsaan insaankaa qaado dusha u rito anaa qaadaya yidhi korkii loo bandhigay innahu kaana daluuman isagu wuxuu ahaa kii dulmi badan jahuulan oo jaahilnimo badan buu ahaa marka waxyaalihii ay ka cabsadeen makhluuqaadka ka waaweyno yuu isagu dusha u ritay isagoo oon ka fiirsanin dhibaatada ay iyo mas-uuliyadda weyn ay leeyihiin marka ammaanadu inay culus tahay bay aayaddu ay dareemaysaa وعn أbي هريرaةa رضي الله عنه أنa رsuuل الlahi صلى الله عليه وaلي وسلم qاal aayat lmunaafiqi halaa calaamada munaafiqu waa saddex qofka munaafiqnimadiisa waxaa lagu gartaa saddex weeyaan idaa xadatha kadab markuu warramayo waa been sheegaa wa idaa wacada akhlaf markuu ballan qaadana waa guub yeelaayo waa baajiyaa wa ida tumina khaan marka uu la ammaanaystana waa khiyaana saddexdaa marka qofka lagu arko waa munaafiq muttafaqun saddexdaa qaar ka mida qofkay ku kulanta ee qofkii laga helana qayb munaafiqnimaaba ayaa ku jirta wa fii riwaayatin wain saama wasallaa wazacama annahu muslim haba soomo oo ha salaado oo haba ku andacoodo inuu muslim yahaye saddexdaas hadday ku kulantao munaafiq khaalisa weeyaan xadiidka cabdullahi bni camr bn alcaas radi allahu canhuma riwaayadiisana waxaa ku imaan doonta inuu dhihi doono qofkii saddexdaas ku kulmaa waa munaafiq khaalis ah qofkii qaar ka mida laga helaana qayb munaafiqnimo ah baa ku jirta ilah u iska daayo xadiidkana rawaahu muslim eh, iyo qaybtanteeda eh, eh, labada qaybood waa muttafaq caleyhi wuxuuna ku iman doonaa raqam situmiya tisca wa tisciin wacan xudayfata bni lyamani radia allahu قال xadaanaa rasuulu llahi sala allahu alayhi waalihi wasalam xadiiayn rasuulka alla sala alla alay slam yaa nooga warramay laba xadiis laba xadiis buu noo sheegay rasuulku sala allahu alayh wali wasalam qad ra'aytu axadahumaa midkood waan arkay wa ana antadiru alaakhara kii kalena waan sugayaa weli ma aanu dhicin laakiin laabud waa inu isaguna dhaco xadaanaa wuxuu nooga warramay ana alamaanata nazalat amaanadu inay ku soo degtay fii jadri quluubi ragga qalbiyaalkooda salkiisa jirideediisa hoose inay ku soo degtay oo ammaanada kolkii khalqiga la abuuray ugu horreysay aada ragga qalbigooda loo geliyey oo salka loo dhigay uma nazala alqur'aanu haddana qur'aankaa soo degay facalimuu min alqur'aani wacalimuu min asunna qur'aankiibay dadkii wax ka barteen sunnadiina waxbay ka barteen oo ammaanadii asalka u ahayd ee qalbigooda ku jirtay iyo qur-aanka iyo sunaduna kusii xoojiyeen marka dadka ammaanadoodii aada bay u weynaatay kolkaa saxaabadii ridwaan ullahi calayhim kaas marka waa nooga warramay uma xadaanaa haddana wuxuu nooga warramay can rafci alamaana amaanada qaadideeda in ammaanada dadka laga qaadi doono yuu nooga warramay faqaala wuxuuna yidhi yanaamu rajulu nawma nin baa seexan doona hal mar seexan doona fatuqbadu alamaanatu min qalbihi amaanada qalbigiisa laga qaadayaa fayadallu wuxuu ahaanayaa aharuhaa raadkeedu mithli alwaqti waqti oo kale waqti waxaa la yidhaahaa meel wax laga tirtiray meel wax laga tirtiray waxaa kusoo soo ayaa la yidhahaa sabuuradda oo kale maalan kolkii laga tirtiro waxoogaa aan go aynin oo kusoo hadha taasoo kalea waqti la yidhaahaa marka calaamadii waxaa laga qaadaya ammaanadii baa laga qaadayaayo markaas waxoogaa yar oo dheg dheg ah ayaa meeshii kusoo haraya sida waqtigaas oo kalea uma yanaamu nawmata haddana markauu seexanayaa fatuqbadu lamaanatu min qalbihi amaanadii baa qalbigiisa laga qaadaya kulligeedba fayadalu aharuhaa raadkeedii meesha ay ka tagtay baa wuxuu ahaanayaa mihla ahari lmajli sida humbuluuluqa biyogalidda oo kale faadkeedu kaluu noqonaya majliga waxaa la yidhaahaa qofka markii meel dab uu kaga dhaco biyaha gelaya kaasaa la yidhaahaa ama haddii qofku maxka uu shaqeeyo oo geedo goyn iyo beer falid iyo wax sidaas uu gacanta wax xoogle uu ku qabto wax aada uu u garaaco oy gacantu baxdo oo biyo ay galaan kaasaa majli la yidhaahaa marka meeshii way soo fooracsamaysaa way soo foodhacsamaysaa markii meesha haddana biyihii laga sii daayana weli waa foodhacsanaanaysaa meeshii oo ka jamrin sidii dhimbil dab ah oo kale daxrajtahu aada ku wilaanwelisay calaa rijlika lugtaada ku wilaan oo kale fa nafita oo biyoobay biyo ay gareen fa taraahu waxaad arkaysaa muntadiran kii foodhacsan kor usoo taagan walaysa fii shay waxbana aanu ku jirin meel saa soo fooqsan waxba sa ku jirin sidaasoo kale marka qalbigiina meeshii amaanada laga bixiyey sidaasoo kale ahaanaysa waxba kuma jiro laakiin meeshii laga bixiyey ayaa oo qaawan oo mxuah qalaalan ayaa soo fooracsan uma akhada xasaatan haddana dhagax yar buu qaaday nebigu sala allahu alayhi waalihi wasalam jayga kaa nidhaano oo dhagaxyaha nidhaano oo kaleba xasaa la yidhaha midiiba fadaxrajahu calaa rijlihi lugtiisu saa uu kor gulaaweliyey nebigu sal ly slam isaga tilmaamaya dhuxusha sida mxuahay loogu walaanwelinayo oo kale fa yusbixu dadka waxay ahaanayaan yatabaayacuuna kuwii wax kala iibsada falaa yakaadu axadun qofna uma dhowaanayo yu-addi inuu amaanada gudto kulli dadkii khaainin bay isugu dhacayaano qof walba wuxuu u dagtaa buu qaadanayaayo wixii loo dhiibo qof ammaanadii godanaya iska dhaafe qof ku dhow inuu gutana ma jirayo xataa yuqaala ilaa laga yidhaaho ina fii bani fulani rajula amiinan war reer hebel nin aaminaa jooga xafid heblaayo odaga dukaanka meeshaa ku leh dadka madaga kaasi oo si fiican buu wuxuu iibiya ninnin tilmaaman ninnin tilmaaman ayaa beeshii dhaneed ku jiraaya xataa yuqaala lirajuli ilaa ninka lagaga yidhaaho maa ajladahu xoog badana maa adrafahu muxuaha la qiibsana qofkaasu oo muxuu ahaaye farsamo badana fariidsana maa acqalahu caqli badana baa la dhahay waa la ammaanaya nin baa la ammaanayaayoo caqli iyo fariidnimo iyo xoog iyo nashaad iyo lagu ammaanayaa wamaa fii qalbihi mihqaalu xabatin min khardalin min iimaan isagoo qalbigiisana aanu ku jirin xabad khardal ah geed midho yar yarla weeyaan kan hadda kahor soo sheegnay oo sagarxuud bay soomaalidu oo galbeed iyana yidhaahaan qadarkiis oo min iimaan iimaan ah wax yaroo iimaanana qof aanu ku jirin baa dadki ammaanayaan oo ammaane xumadiisa iyo waxaas iimaan daradiisa waxaa lama fiirinaye shaqaysigiisan adduunyadantada u shaqaysanayo si xaaraana ugu shaqaysanayo kaasaa lagu ammaanaya hebel maaragtan guryuhuu dhistay muxuu ahaa wuxuu iyaaluhu int wuxuu sameeyey wuxuu kala dabiraayo waxaasaa lagu ammaanaya walaqad ataa calaya waxaa isoo maray waxaa xudayfa ale radiallahu canhu zamaanu waqti baa isoo maray wamaa ubaali aanan u aaba yeeli jirin oo aanan kala jeclaan jirin an baayactu kiin aan wax ka iibsado kiin aan wax ka iibsaday kaan ammaanay dadko dhan aan wada ammaani jiray wada wada aamini jiray oo isagoo kay mid ay ahaayeen maxaa yeelayna lain kaana musliman hadduu qofkaasu muslim yahay layarudanahu calaya diinuhu diintiisa iga celinayso inuu dulmiyo o khayaano diintiisa ka celinayso walain kaana nasraaniyan aw yahuudiyan hadduu nasraani yahay ama yahuudi yahayna layarudanahu calaya waxaa iga celinaya saaciihi caamilkiisa yani madaxdiisa madaxdaa madax wanaagsan aho uu ka baqaya labadaas marka qof madaxdiisu ay wanaagsan oo madaxdii ka baqaaye dawladdii ay fiican tahay iyo qof isaga iimaan lahoo alle ka baqaya labadaasay dadku kala ahaayeen oo qof walba waa iska aamini jiray wa ama alyawma maantase famaa kuntu ubaayicu minkum mid idinka idinka mida maan wax ka iibsanayo ilaa fulana wa fulaan hebel iyo hebel iyo mooyaane qof qof tilmaaman keliyaan aaminaya muttafaqun caleyh xudayfa markuu sidaa uu leeyahay waa goortee wuxuu dhintay dhowr iyo soddonkii shan iyo soddon meelahaas markay taarikhda hijriga ahayd buu xudayfa dhintay waqtigaasuu calaacalayaayo uu leeyahay qof qof umaan maanta idinka aaminaya hortii horese dadko dhan ooda aamini jiray maxaan u malaynaynaa marka hadda inaga waa sii yaraatay amaanadii kun iyo saddex boqol iyo dheeraad muddo laga joogo sidaa u calaacalayah radiallahu canhu intaana dadku waa sii xumaanaya qowluhu jadr bifatxi اljiimi waiskaani daali lmucjama jadr wa huwa aslu shay shayga jiridiisa iyo salkiisa jadri la yidhaah jamciisuna waa juduur wاlwaqtu bitaa lmuhanaati min fawqu taada laba dhibicda sare ku leh iyada oo la aqriyo waxa waa alahar اlyasiir waa aharka yar ee raadka yare meesha kusoo haray meesha wax laga tirtiray wاlmajlu بفتح الميم وإسكان الجيم هو تنفط في اليد ونaحوiha waa biyo gelid oo gacanta iyo wixii lamid ah gala weeyaan oo min ahari camalin shaqo raadkee daraaddi ku gala shaqo xoogle oo qabto wax garaacay wagayri iyo wax lamid ah sida muxadab iyo wax qabtay oo kale alwaali calayhi ka madaxda u abaalka wada saasay ammaanada marka hortii hore ahaan jirtay sidaasayna u naaqstay sidaasuuna uga calaacalaya xudayfa radia allahu canhu wa can xudayfata wa abi hurayrata radia allahu canhuma qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam yajmacu allahu tabaaraka wa tacaala annaasa alla subxaanahu wa tacaala dadkuu soo ururin doonaa qiyaamaha qiyaamaha siday ammaanadu muxuu ahaayey dowrka ay leedahay oo sida dadka loogu ciqaabayo dadka ammaanada gudan waayey iyo xadiidkanu ka warramaya wuxuu leeyahay dadka alla isu soo odhan doona kolka qiyaamaha fayaquumu lmu'minuuna mu'miniinta taagnaanaya aada meesha u taagnaanaya xataa tuzlafa lahum ljanna ilaa jannadii looga soo dhaweyo jannadii baa loo soo dhaweynayaayo hortooda la keenaya wauslifat iljannatu lilmuttaqiin fa yaatuu markaasay jannada u xiisoonayaan inay galaan ay rabaan fayaأtuuna aadama salawaatu اllahi calayhi aabbahood aadam bay u imaanayaan salawaatu ullahi wasalaamuhu calayhi fayaquuluun yaa abaana اstaftix lana aljanna aabbahayow jannada noo furi alab naloo furo jannada oo aan galo naloo idina nooga dalab fayaquulu markaasuu dahayaa wahal akhrajakum min aljannati ilaa khati'atu abiikum oo jannada ma wax kale idinka soo bixiyay dembigii aabbihiin mooyaane geedkii uu cunay iska daa la yidhaha marka laga soo laga soo bixiyey jannada ayuu ka wadaayo kaasuu ku cudur daaranayaa anigii sabab idinku ahaa in jannada laydinka soo saaro miyaabaad ileedihiin noo dalab hanaloo fure maya lastu bisaaxibi dalika arrintaa ninkeedii anigu ma ihi idhabuu ila bni ibraahiima khaliilillah u taga wiilkayga ibraahim ahee widaygii allaah fayaatuuna ibraahiim ibraahim bay u imaanayaan salawaatu ullahi wasalaamuhu calayh fayaquuluun fayaquulu ibraahim ibraahim baa isna wuxuu dhahayaa lastu bisaaxibi dalika anu arrintaa ninkeedii miihi ninkii arrintaa ku shafaac qaadi lahaa miihi ihi kuntu khaliila min waraa'a waraa anugu waxaan khaliil ka ahaa gadaal gadaal khaliil mubaashira ma aan ahayne khaliil waxaan ahaa laga sok laba laga sokeeyo dad kale gadaashood khaliilka si abaar ahaa icmaduu ilaa muusaa abbaara muuse aada alladii kallamahu llahu takliiman alla uu la hadlay isaga mubaasharatan uula hadlay fayaatuuna muusa muuse u imaanayaan fayaquulu markaasuu isna dahaya kolkay ka dalbadaan inuu rabbi ugu ergeeyo jannada in la fura uu uh, ka dalbo lastu bisaaxibi dalika arrintaa ninkeedii miihi idhabuu ilaa ciisa ciise aada kalimati اllahi wa ruuxihi ereygii alle iyo ruuxdiisii ahaa ereyga kuna uu ku abuuray biduuni waasitati ab uuu abuuray ruuxdii allana ahaayee neeftii jibriil afuufkiisii lagu abuuray oo si gaara isaga alla uu u abuuray kaa u taga fayaquulu ciisa ciisa isna wuxuu dhahayaa lastu bisaaxibi dalik arrintaa ninkeedii miyihiin fayaatuuna muxameda salى allahu alayhi wasalam maxamed bay u imaanayaan marka kanma aanu sheegin inuu maxamed isagu ciise kusoo xawilay laakiin riwaayad kalea sheegayo waa kusoo xawilay oo maxamed u taga isagaa addoonka alle iyo rasuulkiisii ahoo sidaa ahoo khaatama nabiyiin aho isaga u taga fayaquumu waa istaagaya isaga kolkii loo sheega buu addahayaa ana saaxiibkeedii ah fa yu'danu lahu waa loo idinayaa inuu shafaaco qaado loo idnayaa watursalu alamaanatu walraxim marka kolkii dadkii loo idmo inay jannada galaan iyo siraadkii bay gudbayaan siraadkii baa jannada ka sokeeya oo ay gudbayaan marka siraadkaas kolkay dadku marayaan ayaa waxaa la sii dhigayaa laba shaybaa jidkii sii joogsanaya oo qofkii labadaa xumayn jiray uuna maraynin ee qabanayaan oo naarta ku tuurayaan walciyaadu billah wa tursalu waxaa la dirayaa alamaana ammaanadii baa la dirayaa iyo waraximu qaraabadii qaraabanimadii yaa la dirayaayo fayaquumaani waxay istaagayaan janabatay siraati jidka labadiisa dhinac bay istaagayaan yamiinan wa shimaalan midig iyo bidix bay iska kala taagayaan oo dadka soo maraya bay fiirsanayaan fayamuru awalukum foojka idinku horeeya wuxuu uu marayaa kalbari sida hilaaca oo kale biligta hilaaca oo kale bay ku marayaan qaybta ugu horaysa allahuma ajcalna min haulaa qultu markaasa waxaa idhi abu hurayra haddaan ahay biabii wa ummii igu aabbahay iyo hooyaday eh ayu shay-in ka mari lbarqi sidee buu yahay hilaaca maritaankiisu qaala alam tarow kayfa yamuru wayarjicu fii طarfati cayn miyaydaan arag siduu u maraayay haddana isugu soo noqonayo ilbiriqsi intu sidaa u kala dilaa haddana isu soo noqday baad moodaysaa sidaasoo kale bay ku marayaan uma kamari riix haddana dabaysha mirideeda xuufteeda oo kale ayay kuwa ku xigaan oo ku marayaan uma kamari tayr sida shimbirta orodkeeda oo kale maritaankeeda orod ku marta oo kale wa washadd rijaal mise wa waashadd rijaal wa shadd rijaal ragga oradkiisa oo kale waa qaybtii labaad shadiga marka oradka laga wada wa shadd iyo ragga oradkiisa sidaasay ku kala marayaan tajri waxay sidaas ugu kala tagsan yihiin tajri bihim waxaa la ordaysa acmaaluhum camaladoodii say u kala camal banaayeen bay u kala dhaqso badan yihiinoo sidaasay qaarba si u noqonayaan wa nabiyukum sala allahu alayhi waalihi wasalam qaa'imun cala siraat nebigeeniina sala allahu alayh waali wasalam siraadkaasuu dul taagan yahay oo ummaddiisa ayuu fiirinayaayo wanabiyukum sala allahu alayhi waalihi wasalama qaa'imun cala siraat nebigiinuna sala allahu alayhi waalihi wasalam wuxuu dul taagan yahay siraadku dul taagan yahay ummaddiisu say u marayso yuu fiirinayaa u ducaynayaa yaquluna yaquulu wuxuuna dhahayaa rabbi sallim sallim allow nabadgeli allow nabadgeli buu dhahayaa xataa tacjiza acmaalu lcibaad ilaa addoommada camaladooda ay waxba tari waayaan bay sidaa dadka u marayaanoo foojbasi ugu maraya foojbasi ugu maraya qaar aan camalba lahayn oo wax camalahoo dhaqaajiba aan lahayn ilaahay ka yimaadaan xataa yajii'a arajulu ilaa nin uu ka yimaado laa yastatiicu isagoon karaynin asayra socod ilaa zaxfan siqid mooyaane siqid u salka ku siqaayo salku socodka iyo wixii lamidabaa ah zaxfi lagu magacaabaa amaa gurguradka jilbihiiyo lagu gurgurito xabga baa isaga lagu magacaabaa wa fii xaafatay siraad siraadka labadiisa dhinac waxaa ah kalaaliibu bira soo godgodan waa jamcu kalluub kalluubkuna waa birta dabada soo qaroobsan lehee hilibluhu hilibka soo suro oo kaliya weeyaan yaa marka bira sidaa usoo godan ayaa ayaa taxan jidka labadiisa dhinac mucallaqatun oo la sursuray meela la suray laga soo lelmiyey ma'muuratun oo la faray biakhdi man umirat bihi qofkii inay qabato la faray qabashadiisa qof hebel markuu soo maro qabo ka tuur qof hebelkuu soo marana ka tuur saasa u dhahayaa famakduushu naajin dadku wuxuu kala yahay kolkaa dadka ay qabanayaan baa kala ah oo dhowr noocood kale ahoo mid waxaa weeye maqduushun kulla xagxagtay oo naajin nabad galay oo baxsada u gudbay oo intay jeexjeexday sii daynayso wa mukardasun iyo mid lagu tuuray fi iyo mid ay aada u jarjarayso intaba waa kala yihiin marka dad loo tilmaamay oo ayna gafaynin bay qabanaysaa qofba sidii loo amray ay u qabanaysaa waladii nafsu abi hurayrata biyadih abu hurayra marka kolkuu sida xadiidka wariyey buu wuxuu yidhi oo uu sheegay xadiidku uu sheegay inay jirayaan qaar naarta lagu tuurayo oo siraadkaba aan gudbaynin walciyaadu billah ayuu naartaasu intay la eg tahay buu e, tilmaamaya markaasu wuxuu yidhi inna qacara jahannam jahannam salkeedu la sabcuuna khaliifa wa toddobaatan gu weeya toddobaatan sannadood toddobaatan sannadood baa wixii qarka lagaga tuuraayo ilaa salka uu sii soconayaa rawahu muslim naarta sidaasabaa dad lagu tuuraya walciyaadu billah qowluhu waraaa waraa huwa bilfatxi fiihimaa labada hamzaba kor dhaban yihiin waraa waraa gadaal gadaal weeyaan wa qiila bidammi waraa-u waraa-una waa la yidhaahaa bilaa tanwiinin aan waraa-un la dhihin aan lalabagodin labadaba ku banaanyahin wa macnaahu macnihiisuna waxaa gadaal gadaashaas la lastu bitilka darajati arafiica darajadaas sare ee khaliilnimada ah anu ma gaadhsiisni ee waa la iga xigaa weeyaan famakduushu naajin wa mukardasun fi الnaar wahiya kalimatun tudkaru calى sabiili الtawaaduc ereygan oo kale anigu halkaa ma gaadhsiisniye waa la iga horeeya gadaal gadaal baan ahay taasu waa erey qofkii naftiisa xaqiraya tawaaducaya uu yidhaaho weeyaan waqad basadtu macnaahu fii sharxi صaxiixi muslim wallahu aclam waxaan hadalkan kada macnihiisa aada ugu faahfaahiyey buu leeyahay sharaxayga saxiixu muslim aan saaray wallahu aclam wa can abi qubayb bidami اlkhaaءi اlmucjama cabdillaahi bni zubayri radia allahu canhuma qaala lamaa waqafa zubayru ywma aljamal zubayr markuu isa soo taagay maalintii jamal yowmuljamal waxay ahayd maalin dagaal uu dhacay sanadkii eh, lix iyo lix iyo soddonaad bilowgiisii markii cuhmaan la dilay ee cali uu qabtay magaalada basraad dagaal ku dhacay oo dagaalkii ugu horreeyey muslimiinta dhex maray ah laba kooxood oo muslimiinta ka mida ah dhex maray ah yuu ahaa marka kooxna waxaa hogaaminayay zubayr iyo talxa iyo caaisha hogaaminayey kooxna cali bn abi aalib baa hogaaminayay saxaabada ajilada ridwaan ullahi calayhim yaa qoorta la isu geliyo dad munaafiqiin intay isku direen dagaalamay hortii horena iyagu dagaal inuu dhacayo ma ayna moodaynin inay maslaxo samaynayaan bay ismoodayeen marka dagaal baa laga hoos riday marka kolkii labadii saf ay iska soo hor yimaadeen jamalka lagu magacaabayna awr magaciisa caskar la dhihi jiray oo caaisha kay fuushanayd ah weeyaan radia allahu canha yudacaani ii yeedhay faqumtu ilaa janbihi dhinaciisaan istaagay faqaala markaasu wuxuu yidhi yaa bunay war aabbo innahu laa yuqtalu alyawma ilaa daalimun oo madluum maanta qof gardaran ama qof laga gardaraya baa la dilayaa dadka maanta waa dagaal baa dhacaya maanta qof daalima iyo qof madluuma unbay u kala baxayaan dadka la dilayaa wa inii laa uraani aniguna isu malayn maayo ilaa sauqtalu lyowma maanta in lay dilaya mooyaane madluuman anigoo madluumaho laga gardaran yahay sidaasayna noqoto radiallahu canhu sida uu sheegayay oo isagoo kolkuu arkay arrintu siday noqotay horta horena aan saa filaynin iskaga tegay dagaalkii oo magaa madiine kusii noqonaya oo meel waadi sibaaca la yidhaha haddana zubayr zubayriya ay u yaqaanaan muxuu ahaa iska hurda ayaa nin u yimid oo halkii uu ku dilay wa ina min akbari hami ladayni wax imurug geliyana waxaa iigu weyn dayntaydii afataraa daynanaa yubqii min maalinaa shay-an ma u malaynaysaa daynteennu inay maalkeenna wax ka reebayso uma qaala markaasu wuxuu yidhi yaa bunay bic maalanaa xoolaheenna iibi waqdi dayni daynta gud wa awsaa wuxuuna dardaarmay bihulusi hulus buu dardaarmay wa hulusuhu libaniihi huludkaa huludkiisana wiilashiisa u dardaarmay yacni wuxuu ka wadaa e, libani cabdillaahi bni zubayr hulusu hulus marka deynta bixiso intaadan horta dadka dhaxalsiinin siinin ka bixi huluskaana saddex u qaybiyo qayb ka mida ah carruurtaada wiilashaada sii ku yidhi qaala wuxuuna yidhi fainfadla min maalina bacda qadaa'i dayni shay-un fahulusuhu libanika yani hulusu hulusihi libanika buu ka wadaa hadduu maalkeenna kolkaa daynta iga bixisa wax ka soo hadho ul ka bixiyo ulka ulkiina wiilashaada leh qaala hishaam hishaam ibn curwa ibn zubayr oo ninka xadiidkan kada warinaya aabihii ka warinaya aabihiina walaalka cabdullahi uu ka warinaya baa wuxuu yidhi wa kaana bacdu waladi cabdillaahi qad waaza bacda bani zubayr cabdullaahi ibni zubayr wiilashiisa qaarkood waxay ahaadeen kuwa la siman oo la da-ah adeeradood ilma zubayr ah qaarkood khubayb wa cabaad wagayruhum iyo kuwo kale iyo rag waaweyn buu warkay cabdullahina uu lahaayo walaalihii ilmo zubayrka kale ah la-ayni ah walahu yowmaidin tiscu baniina wa tiscu banaat cabdullahina maalintaa wuxuu lahaa sagaal wiil iyo sagaal gabdhood <coughs> oo qaarkoodna yeeryadiin qaarna ay waawen yihiin qaala cabdullahi cabdullahi bnu zubayr baa wuxuu yidhi fajacala yuusiinii bidaynihi dayntiisi inuu ii dardaarma ayuu bilaabay wayaquulu wuxuuna lahaa yaa bunay war aabbo in cajasta can shayin minhu wax dayntii ka mid ah haddaad ka cajisto bixin kari weydo fastacin calayhi bimawlaaya sayidkayga la kaasho sayidkayga la kaasho marka sayidkayga la kaashadaas ayuu garan waayay cabdullahi lianna zubayr wuxuu ahaa nin carbeed oo weliga addoonnimo ayayna soo marin qaala fawallaahi maa daraytu ma aanan garanin maa araada wuxuu ula jeeday sayidkayga uu sheegaya xataa qultu ilaa aan ka idhi yaa abati man mawlaaka abba waa kuma sayidkaagu qaala allah waa allah alla la kaasha yani weeyaan alla bari oo inuu gudo qaala cabdullahi baa wuxuu yidhi isagoo ka waramaaya inuu arrintii fuliyo kolkuu dhibaato xaggii daynta uu ka galab alle uu u dhawaaqi jiray allena ka gudi jiray buu wuxuu yidhi fawallahi maa waqactu fii kurbatin min daynihi ilaa qultu yaa mawla zubayr iqdi canhu daynah fayaqdihi ma aanan ku dhicin shay kurbo oo xagga diintiisa ku saabsan ilaa waxaanu dhihi jiray kolkaan ku dhacaba sayidkii zubayrow ka gudayntiisa markaasu allana ka gudi jiray taasuna waa karaama min karaamaati zubayri radia allahu canhu qaala faqutila zubayru zubayr waa la dilay walam yadac man aanu ka tegin dinaaran walaa dirhaman ilaa aradiina dhul un mooyaane dhul iyo guryo ayuu ka tegay minha algaaba meesha qaaba la yidhaaho dhul uu ku lahaa ayaa ka mid ah oo meel madiine u dhow وإحدىa caشhaرaةa daaran bilmadiina kow iyo toban daarood oo madiina uu ku lahaa wa daarayni bilbasra laba daarood oo basra uu ku lahaa wa daaran bilkuufa miduu kuufa ku lahaa iyo wa daaran bimisr miduu masr ku lahaa intaasuu ka tegay iyo dhulalkaa qaala middaa qaabaa keliya yaana dayntiina gudi doonta maal fara badaanna kasoo soo hadhi doonaa qaala cabdullahi wuxuu yidhi wainamaa kaana daynuhu aladii kaana calayhi isagoo intaasoo maal ale daynta uu galay sababkeeduna wuxuu ahaa ana arajula kaana yaatiihi bilmaal ninbaa maal u keensan jiray oo ammaane ahaan ugu dhiiban jiray fayastawdicuhu iyaahu markaasuu wadiica dhigan jiray oo ammaanaysan jiray fayaquulu zubayru markaasuu zubayr dhihi jiray laa maya ammaane ma aha walaakin huwa salafun inii akhshaa calayhi dayca waa amaahi waxaan uga baqayaa inuu dhumo oo leanna ammaanadu hadday dhunto laysuma qabsanayo marka zubayrna iyagu uu ixtiyaad u samaynayaayo wuxuu rabaa deyn oo kol walbaba aada nagu yeelanaysaan ha noqotee inay ka dhuntaan ka yaabayaay deyn ka dhig wamaa weliya imaaratan qatu weligii amiirnimo ma aanu qabanin madax ma aanu noqonin walaa jibaayatan maal soo guridna zakada iyo wixii lamida zakada iyo jizyada iyo waxyaalaha soo guridooda ayaa jibaaya la yidhaahaa walaa kharaajan kharaajna maanu qaban kharaajna waa nooc ka mid ah xoolaha lagu qadaro dhulalka dhulalka lagu qabsaday xoog lagu qabsaday ee dadkii ilahaa lagu daayey ee marka wax lagula heshiiyey sanadkiiba inay intaa ka dhiibaan soodaa kharaaj la yidhaha yani wax maal soo gurud iyo wax xaakimnimo iyo maanu soo marin walaa shay-an waxna maanu soo marin ilaa an yakuna fii qazwin maca rasuuli llahi sala allahu alay slam maca abi bakrin wa cumara wa cuhmaana radia allahu canhum ilaa inuu duulaan uu raacay isagoo rasuulka sala alla alay slm la jira ama abu bakr iyo cumar mooyaane wax kaloo madaxtinimo maanu qabanin qaala cabdullaahi radia allahu canhu faxasabtu waan xisaabay maa kaana calayhi min addayn wixii daynah uu qabay dawaawiin baa ilan uu lagu qorayay yaan xisaabay fawajadtuhu waxaan helay alfay alfin wa alf muxua laba kun oo kun yani waxa weeye waa laba malyuun alfu alfi waa malyuunkii marka alfay alfi waa malyuuneyn wa mi-ati alfin iyo laba boqol oo kun laba malyuun iyo laba boqol oo kun yaan dayntiisii ku arkay inay tahay fa xakim xakiimu bni xizaamin cabdullahi bni zubayrin radia allahu canhum xakiim ibni xizaam ibni khuweylid iyo zubayr ibni alcawaam ibni khuweylid weeyaan waa ilma adeer marka xakiim ibn ibni xizaam baa cabdullahi ibni zubayr la kulmay radia allahu canhum faqaala markaasuu yihi yabna akhi war adeer kam calىa akhi min addayni walaalka imise addayn ku jirtay fakatabtuhu waa ka qariyey waan ka qariyey waqultu waxaan idhi eh, maxaa mi-atu alf boqol kun faqaala xakiim markaasuu xakiim wuxuu yidhi wallahi maa araa amwaalakum tasacu haada u malayn mayo xoolihiinu inay intaa gaadhayaan oo dayntaa iska bixin karaysaan faqaala cabdullahi markaasuu cabdullaahi wuxuu yidhi ara'aytaka bal ka waran in kaana alfey alfin wamati alf hadday laba malyuun iyo laba boqol kun ahaan lahayn ka waran qaala markaasu wuxuu yidhi maa araakum tutiiquuna haada idinma malaynayo inaad taa karaysaan fain cajaztum can shayin minhu wax ka mid a ah haddaad iska bixin kari weydaan fastacinuu bi ila kaashada aan idinla bixiye qaala cabdullaahi baa wuxuu yidhi wa kaana zubayr dhulkiisii iyo wuu lahaa iyo wixii hadda ka warramaya wa kaana zubayru radia allahu canhu qad ishtara alghaaba meesha qaaba laydhaha buu ku iibsaday bisabciina wa mi-ati alf boqol iyo toddobaatan kun buu ku iibsaday fabaacahaa cabdullahi cabdullaahi baa ku iibiyey bialfi alf wa sitmiati alf maxaa hal malyuun iyo iyo lix boqoloo kun ayuu ku iibiyey haasaa dhodhoweysay marka dayntii ayb uma qaama markaasuu kacay cabdullaahi oo kolkuu xoolahaas helayoo yani wuu ku qiyaasay intaasuu ku qiyaasay hortii hore cabdullahi uma qaama cabdullaahi waa istaagay faqaala markaasu wuxuu yidhi man kana lahu cala zubayri shay-un falyatina bilgaaba war qofkii kule zubayr wax ku lahaayo qaaba noogu imow waan ku gudaynaa dayntaadiibu ku dhawaaqayay marka yani dhulku dhulka intaa la qiyaasay oo intaa lagu qiyaasay ayuu qofkii dayn sheegtaba dhulkii in uga goynaya intaa u qaada u dhahaya faataahu cabdullahi bnu jacfar radi allahu canhuma yaa u yimid cabdullahi bnu jacfar bn abi aalib radi allahu canhuma u yimid wa kana lahu calى zubayri arbacu miata alf boqol kun oo afar boqol oo kun buu ku lahaa zubayrna faqaala licabdillahi cabdullahi buu wuxuu ku yidhi in shi'tum taraktuhaa lakum haddaad rabtaan waan idin deena waa cafiyayaa qaraabanimadii iyo islaamnimada qaala cabdullahi markaas cabdullahi yidhi laa maya ma nigay necbaayeenoo inuu qofna madna ku lahaado ma ayna jeclayn dadkii salafkaa ridwan ullahi calayhim qaala markaasuu yidhi fain shi'tum jacaltumuuha fima dib baad u dhigaysaanoo haddaad wax daynteed dib isaga dhigaysaan haddaad dadka kale kolkaad waxooda u guddaan aan inagu isku soo hadhne dibtayda isaga dhiga faqaala cabdullahi laa qaala fa faqtacuu lii qicatan marka qayb ii gooya dhulka kolka qaala cabdullaahi cabdullahi baa wuxuu yihi laka min haahuna ilaa haahuna halkan ilaa halkan intaasaad leedahay fa baaca cabdullaahi minha faqadaa canhu daynahu uu ka iibiyey cabdullahi bni zubayr bucabdullahi bni jacfar uu ka iibiyo dayntiisii buu ku guday wa awfaahu waana u oofiyey wa baqiya minha waxaa ka soo hadhay arbacatu ashhumin wanas dayntii oo dhan ayuu qaabadii ku iibiyey mxuha ku guday markaasaa waxaa ka soo hadhay afar qaybood iyo nus kaa soo hadhay waxay koolkaas siday u kala qayqaybin jireenna marka iyagaa yaqaane kolkii dayntii la wada guday baa dhul intaasoo dhan ka haray oo qaabadiib keliya laga guday faqadima wuxuu u yimid cabdullahi bnu zubayr calaa mucaawiya wa cindahu camru bnu cuثmaan wlmundir bnu zubayr wabnu zamca isagoo saddexdaa nin ay la joogaan ayuu usoo galay mucaawiya faqaala lahu mucaawiya ku yidhi kam qawamta algaaba gaaba imisaad ku qiimaysay qaala kullu sahmin bimi'ati alf dhowr sahmi baan uqaybiyey oo sahmigiiba boqol kuna boqol kun baa ku qiimaynay qaala kan baqiya ah minhaa imisaa ka soo hadhoon weli la qaadanin qaala arbacatu asmin wanus afar sahmi iyo qayb iyo nus qaala almundir ibnu zubayr almundir ibnu zubayr oo cabdullahi ibnu zubayr kan walaalkee baa wuxuu yidhi qad akhadtu minhaa sahman bimi'ati alf anaa hal mid boqol kun ku qaatay wa qaala camr bnu cuثmaan camr bnu cuثmaan ibnu cafaana radia allahu canhuma isaguna wuxuu yidhi qad akhadtu minhaa sahman bimi'ati alf wa ibnu zamca yaa isna wuxuu yidhi qad akhadtu minha bimiati alf sahman bimi'ati alf faqaala mucaawiya kan baqiya minhaa imsaa soo hadhay saddexdan kolkii kala qaadqaateen qaala sahman wa nus mid iyo nus baa soo hadhay qaala akhadtuhu bihamsiina wami'ati alf anaa boqol iyo konton ku qaatay marka khalaas sidaas qaaba ku dhammaatay oo waxaa ka soo hadhay marka afar boqoloo kun iyo konton afar boqol iyo konton kun oo lacag ah yaa ka soo hadhay kolkii dayntii o dhan lagu guday qaala wa baa bnu jacfar cabdullahi bnu jacfarna isna wuxuu ku iibiyey nasiibahu min mucaawiya bisitmiati alf cabdullahi bnu jacfar ee qaybtiisii uu u qaatay dayntii afartan boqol ee kun ahayd kolkuu isna dib u iibiyey eetoddoba lix boqol oo kun bay u isna waa kusii faa'iday falamaa faraga cabdullahi bnu zubayri min qadaa'i daynihi markuu cabdullahi bnu zubayr dhameeyey dayntii aabihii inuu gudo ee qaala bnu zubayr ilmo zubayr ku yidhaaheen iqsim baynanaa miiraatana dhaxalkii noo qaybi marka aba dayntii ood ka bixisae qaala markaasuu yihi wallahi laa aqsimu baynakum xataa unaadiya bilmawsimi arbaca siniin idiin qaybin maayo dhaxalkiinna ilaa aan mawsimka xajka afar sannadood kaga dhawaaqo alaa man kaana lahu cala zubayri daynun falyaatina falnaqdihi aan sidaa ku dhawaaqo war hooy ninkii zubayr dayn ku lahaayow noo imow aan kuu gudne afar sannadood markaan xajka meesha laysugu yimaado kaga dhawaaqo wax soo sheegta waayo oon ogaado abbaha inaan shilin lagu lahayn markaasun baan idiin qaybinayaa fajacala kula sanatin yunaadii fi lmawsim sanad walbaba saasuu marka mawsimka ka dhawaaqi jiray falamaa qadaa falamaa madaa arbacu siniin afar sannadood markay dhammaadeen qasama baynahum waa u qaybiyey wadafaca huluha uluskiina waa qaybi waa dhiibay waa bixiyey wa kaana lizubayri marka xoolahay soo hadhay farabadnidooda marka fiiriya kolkii dayntii oo dhan saa loo bixiyey oo suludkii la bixiyey afartii haweenka ahayd humunkoodii mid walba intay ka heshay wa kaana lizubayri arbacu niswa afar naagood buu zubayr lahaa fa asaaba kulla imra'atin haweenay waliba waxay heshay alfa alfin wa mi-ata alf hal malyun iyo laba boqol oo kuba ah haweeney kastaaba heshay hal malyun muxuu noqonayaa kolka wuxuu noqonayaa afar malyun iyo afar boqol oo kun afar malyun iyo afar boqol oo kun waa laban laab intii de lagu lahaa labanlaab laabkeeba haweenkii unitumun u helay fa jamiicu maalihi xoolihiis oo dhan waxay ahaayeen hamsuuna alf alf konton malyun iyo wa alf iyo laba boqol oo kun rawahu lbukhaari wagkaas marka ujeedada hadda waxaa weeya zubayr radia allahu canhu siduu dayntiisa siduu ammaanada u daryeelay oo dadka ammaanada u keensada u dhihi jiray oo inay ka dhumaan baan ka baqiye dayn dayn igaga dhiga aniga ee ha ka dhigina mid muxuu ahaaye ammaana ha ka dhigina si aanayna idinka dhumin oo maalkiina had iyo goor aad u lahaataan baabu taxriimi الظulm wاlأmri biraddi الmadaalim dulmiga xaaraamayntiisa iyo amarka la is-amray in wixii qofka dadka laga dulmiya lagu leeyahay la iska celiyo qaala allahu tacaala wma lلظaalimiina min xamiimi walaa shafiicin yuطaac ma leh ظaalimiintu ma leh qof qariib ah xamiim qofka qariibka aada u dhow ee aada u dari shafiiqa ugu u naxariisanayaa la yidhaha xamiim <coughs> walaa shafiicin ku shafaaco qaadana male yuطac oo laga aqbalayo ظaalimiinta wuxuu shafaaco qaadaya iyo wuxuu qaraaba kiilaya midna ma ay leh wa qaala tacaalى wma lلظaalimiina min nasiir ظaalimiintu ma leh wuxuu gargaara ma leh وأma الأxaadiiثu faminha xadiiثu abi dri radي allahu canhu الmتaqdim fi آkhiri baabi الmujaahadة xadiidka abu dr alغifaari radi allahu canhu ee ahaa xadiidka qudsiga ahaa yaa cibaadii ini xaramtu ظulma calىa nafsi kaasaa marka isaguna halkan soo gelaya وعan jaabirin radي allahu canhu ana rasuula اlah sl ly slm qaal اtaquu الظulma faina الظulma ظulmaat ywma الqiyaamة iska ilaaliya dulmiga liannahu dulmigu maalinta qiyaamaha mugdiyaal weeyaane maalinta qiyaamaha ah ma jiraan qorax iyo dayax iyo waxyaalahaas ma jiraan dadka camaladooda ayaa ama iftiin u noqonaya ama mugdi ku noqonaya marka dulmigii dadkii wax dulmihi jiray mugdi bay ku noqonayaan weliba mugdiyaal fara badan bay ku noqonayaan waataquu shuxa bakhiilnimadana iska ilaaliya fa ina shuxa bakhiilnimadu ahlaka man kaana qablakum dadkii idinka horreeyey bay halaagtay eh dadkii idinka horreysay ee bakhiilnimadu halaagtay bakhiilnima iska ilaaliya maal jacayl say u halaagtay xamalahum wuxuu ugu sababoobo sabab ugu noqday calaa an safakuu dimaahum inay dhiigooda daadiyaan maalka isku laayaan wastaxalluu maxaarimahum xurmadoodii xaaraamta ana ay banaystaan oo dhiigga iyo dhaca iyo dilka iyo waxyaalahaas ay banaystaan maal jacayl unbay sidaa u yeelayeen marka iska ilaaliya maal jacaylka maal jacayl iyo mansab jacayl maal jacayl iyo mansab jacayl labadaasaa dadka isku halaagay waxa had iyo goor dagaalada meelaha ka dhacaya u sababihina waa labadaas uun sida qaalibkaa ilaa uun dad yaro iyagu dar alle u dagaalamaya ha iska jiraan oo muslimiin ah rawaahu muslim xadiidkuna marka waxaa waxaa ku soo noqon doonaa raqam خمسمية ثaلaaثa وستiiن وعن أbي هريرةa رضي الله عنه أن رsuuل الlhi صلى الله عليه وسلم qاaل لتؤduna الحquuqa walle xuquuqda waa gudi doontaan ilىa أhlihaa dadkeedii baad u gudi doontaan yومa القiyaamة xatىa yuqaada ilaa looga qisaaso yuqaada yani yuqtasa ilaa looga qisaaso lishaati aljalxaa wanayda rida seenyada ah min ashaati alqarnaa rida geesahale leh ri geesalahoo hardiday ri seenyaha oo biyihii ka qaadatay ama daaqi ka eriyatay kolay ku taha ilaa looga qisaaso qof xaq looga tegayaa ma uu jiro rawaahu muslim marka haddii xayawaanaadka sidaa looga kala qisaasayo maxaa u malaynaysaan bani aadamka caqliga lahaa qof bani aadam ah oo ahlu janno ah oo janno gelaya isaga oo walow gaalba ha ahaadee xaqi loo daba socdaana ma jiro qof gaalahoo naar gelayaana ma jiro isagoo xaq ka maqan yahay cadaaladda alla subxaanahu wa tacaala yaa maalintaa aada loo oofinaya ilaa alla kolkaa wax kala xukumaya adduunka alla subxaanahu wa tacaala sharci la isku xukumu dejiyo dadku yidhi isku xukuma laakiin aakhira isagaa maamulaya marka adduunka dadku waa isdulmiyaan alla se wax dulmi maayo oo qof walba xaqiisuu siinayaa rawaahu muslim marka qofkii wax dulmiya waa inuu ogaado inaan dulmigaasu adduunka hadduu u qarsoomo aakhira aan u qarsoomaynin wacan ibni cumara radia allahu canhuma qaal kunaa nataxadadu can xajati lwadaac wanabiyu sala alla alay slam bayna adhurinaa walaa nadri ma xajat lwadaac waxaan ka sheekaysan jirray wax xajat lwadaaca la yidhaha baan ka sheekaysan jiray isagoo nebiguna sala allahu alay wala slmna dhex joogo bayna adhurinaa yani wasatana dhexdeeda uu ku nool yahay wa xajatulwadac laydaan waxay tahay maanaan garanaynin xajatulwadac macnaheed waa xajkii maca salaamaynta marka intaan weli la gaadhin waxay dhacday sanadkii ugu dambeeyey ee tobanaad ee hijriga ah ee nabiga caleyh salaatu wasalaam cumrigiisa aakhirkiisa ahayo markuu noqdayba wax yar uu sii noolaa ayay dhacday taasu laakiin intayna weli la gaadhin yaa dadka dhexdiisa ay ku baahday inay wax xajatulwadac laydaahiyo unan ka sheesheekaystaan xatىa xamida rasuulu lahi sal اlahu alيh wali sm xamida allaha rasuulu llahi sal ه alay slam ilaa rasuulka alle uu khudbeeyey sanadkii uu soo xajiyey oo uu alle ku xamdiyey waأhnaa calayhi alla uu ammaanay sida caadadiisu ahayd khudbada ku bilowdo ثuma dakara almasiixa adajaal wuxuu sheegay ilowgii beenaalaha ahaa dajaal buu sheegay faأطnaba waa ku dheeraaday fii dikrihi sheegidiisu ku dheeraaday aad buu tiltilmaamo fitnadiisi iyo ka digay wa qaala wuxuuna yidhi maa bacaa allahu min nabiyin ilaa andarahu ummatah nebi alle ma aanu soo dirin ilaa ummaddiisa uunuga digay nebi kastaaba waa loo sheegi jiray fitnadiisu intay la iyo weynankeedu oo inay ummaddiisa soo gaadhaysay iyo in kalena ma aanu garanaynin markaas ummaddiisa uga digi jiray laakiin nebigeenna sala allahu aleyhi waali wasalam isaga waa loo sheegay inuu ummaddiisa u ka soo dhex bixi doono andarahu nuuxun wannabiyuuna min bacdi nuux baa ka digay iyo nebiyaalkii ka dambeeyeyba wa innahu isaguna in yakhruj fiikum hadduu dhexdiinna ka soo baxo famaa khafiya calaykum wixii idinka qarsoono min sha'nihi arrinkiisa abaa falaysa yakfaa calaykum waxaan idinka qarsoomaynin anna rabbakum laysa bicawar haddaad wax kaloo dhan ku garan weydaan ila ilaahnimuu sheeganaya wax ilaahnimo mooyaane wax kale aan ka suuroobayninna alla waa makaminayaa oo waa la imaanayaa oo kunuusa dhulku soo bax dhahayaayo soo baxayso oo raacayso oo cirku roobkeen dhahayaayo zancigu hore usoo bax dhahaya waxyaalo wuxuu la imaanta qofku dilaya oo soo noolaynaya waxyaalo marka alla ku fitnaynayo oo sidaasaba alla makaminaya ilaa akhir zamaan weeyaanoo nidaamkan waxaas waa isbedelaya marka haddaad wax kaloo dhan ku garan weydaan oo ilaahnimada uu sheeganayo aad ku beenisaan waxaydaan garan waaynin isagu il buu laayahay rabbigiinna ma ila'a Ehm, falaysa yakfى calaykum waxaa idinka qarsoonla makaminaya ilaa akhiru zamaan weeyaanoo nidaamkan iyo waxaas waa isbedelaya marka haddaad wax kaloo dhan ku garan weydaan oo ilaahnimada uu sheeganayo aad ku beenisaan waxaydaan garan waaynin isagu il buu laayahay rabbigiinna ma ila'a ah. ehm, falaysa yakfى calaykum waxaa idinka qarsoonaya ana rabbikum laysa biacwar wainahu isaguna dajaalna acwaru cayni lyumnaa isha midigta ah buu la' yahay kaanna caynahu sidii isagoo aad mooddo ishiisu cinabatun taafiya xabad cinabahoo biyo dul sabaynaysa xabad cinabaho biyo dul hehaabaysa iyo ishiisu u eg tahay midabkeeda iyo sida u wareegsantahay iyo xajmigeeda iyo alaa ina allaha xarama calaykum war hooye alla wuxuu idinka xaaraameeyey dimaa'akum wa amwaalakum dhiiggiinna iyo maalkiinnu idinka xaaraameeyey ka xurmati yowmikum haada maalintiinantada xaaraamnimadeeda maalinta mxaa yowma naxrigii la joogay weeyaan maalintaas oo ciiddii weyneeda muslimiinta ah oo bisha cashoor xurumkaa ku dhex jirta oo beledkii alle xarabka ah la joogo oo mina kolkaa la joogay fii baladikum haada beledkii nankada kan ahee maka ah fii shahrikum hada bishinadi xijaabi cashar xurumka ka mida ku dhex jirta siday kuwa xurmadeedu u weyn yihiin oo meel in lagaga dhaco alla u xaraameeyey yuu alla idinka xaraameeyey dhiiggiina iyo maalkiinana alaa hal ballaqtu war hoy ma idin soo gaarsiiyey qaaluu nacam kolkaasi haa yidhaaheen qaala markaasu allahumma ashhad alaaan saddex goor buu allow mara ka ahow waylakum war hooga eh mise wuxuu uhi wayxakum waana isku macno unduruu ka fakira laa tarjicuu ha noqonina bacdi aniga dabaday kufaaran gaalaha noqonina yadribu bacdukum riqaaba bacda qaarkiin qaarka kale qoorta ay ka garaacayaan ha noqonina rawaahu lbukhaariyu wa rawaa muslimu bacdah bukhaari isagoo sidaas u kaamila ayuu wariyey muslimna qaar buu ka wariyey isagoo mukhtasara buu wariyey marka nebigu sala allahu alayhi waali wasalam wuxuu ka digay dhiig dulmiguu ka digay oo dhiigga iyo maalka iyay ka mid yihiin iyo mawsimkaas la isugu yimid ee beledkaas xaraamka alla joogo ee maalinta xaraamta alla joogo ashhur xurumta lagu jiro yuu ka digay oo xurumaadka muslimiinta aada u weyneeyey oo dulmiga uu ka digay wa can caaishaةa radي allahu canha ana rasuula اlah sl slm qaal man ظalma qiida shibrin min alأrض طuwiqahu min sabci aradin muttafaq عaleyh man dalama qofka dulmiya qiida shibrin taaka qadarkeed taaka qadarkeed oo min alardi dhul ah xaqdarro ku qaata ama boos ha ahaado ama ha ahaado beer haata tuwiqahu waxaa loo qoorgeliyaa qoorta loogu xidhaa qoorta loo geliyaa shibrigii isaga ahaa min sabci aradiina toddoba dhul isagoo ka kooban qadarkii dhulka ahaa ee xaqdarrada uu ku qaatay oo laisku soo gooyey ilaa toddobada dhulta ugu hooseeya laisku soo gooyey yaa qoorta loo gelinaya la kac la dhahaya waa kan waxa aad ku dadaalaysa ee muttafaqun calayh markaasaa la dhahayaa muxuu ahay gee intaad la kacdo mowqifka gee la soco waman yaqlul yaati bima qalla yowm alqiyama wixii qofka uu xaqdarre ku qaato o dhan waa qaad baa la dhahayaa qoortaa loo gelinaya wa can abi muusa radي allahu canhu qala qala rasul lah sl ه alay slam ina allaha la yumlii liلظaalim alla waa u seeta dheereeyaa yani waa u koraayo waa kortaayo muddada u dheereeyaayo qofka daalimka ah kuma soo kuma soo dedejiyo ciqaabta faidaa akhadahu markuu qabto lam yuflithu ma sii daayo markaasuu dhulka dhigayaa kolka uu qabto kolkaasuuna kama dambaystii alla uu ciqaabaya uma qara'a markaasuu aqriyay rasuulku sala allau alay wasalam daliil ahaan buu u aqriyey qowlahu tacaala wakadalika akdu rabbika ida akhada alquraa wahiya daalima ina akhdahu aliimun shadiid aayaddaasuu aqriyey wakadalika sidaasoo kale weeyaan yani aayado uu soo waday soo waday si ummado loo halaagayo ka soo warramayay akhdu rabbika rabbigaa qabashadiisu idaa akhada alquraa markuu reeraha uu qabto wahiya daalimatun qariyooyinkaasuna kuwa dulmi sameeyey ay yihiin dulmi iyo fisqi iyo fujuur iyo macsiyo uu sameeyey marka ay yihiin iyagoo sidaas uu qabto sidaa kuwaas uu qabtoo kale u qabtaa ina akhdahu qabashadiisu aliimun kii xanuun kulul weeye shadiidun oo daran kaasuu aqriya marka xadiidkuna waa muttafaq calayh xadiidku marka wuxuu sheegayaa qofka daalimka ah inaan lagu kadsamin haddii aan aragno isaga oo dulmigiisa alle subxaanahu wa tacaala muddo dheer uu ku dhowrayo ku fiirinayo aanu qabanaynin oo laga yaabo inuu nicmo iyo khayraad iska haysto caafimaad iyo ubad iyo muxuu ahaay nicmo iyo maal iyo u haysto inuu waqti ula sugayo baa alla jira oo waqtigaasunbuu markaa waqtiisiba aan weli la gaarin mooyaane inuu daalimkanu baxsanayo waa inaan loo qaadanin oon la tamadinin oon la dhihin hebel buu kaasoo balfeeriya waxaas waa idan waxaan laga korsoomin weliba waxaa kaloo aayaddanu ay faa'iideynaysaa iyo aayado kale oo lamidaba oo kitaabkan iyo kutubaha kale axaadiidan aan ku marayno rasuulku sal alay slam aayado qur-aan uu soo deliishanayo in aayadaha qur-aanka ah markii daliil ahaan loo soo qaadanayo ama ta'liif ama risaalad ama khudba ama wacdi kolkii sidaa loo soo qaadanayo ama mahmah ahaan loo soo qabsanayo inaan waxba lala imaanaynin isticaadaan lala imaanaynin ilaan ma aanu dhihin uma qara'a acuudu billahi min ashayطaan irajiim ma aanu dhihin marka sida ay sameeyaan khutabada qaarkooda ay sameeyaan marka aayadda qur-aankaa soo gaaraan iyo acuudu billahi min ashayطaan irajiim ay yidhaahaan iyo qaarkooda iyaga yidhaahaan bacd acuudu billahi min ashayطaani الrajiim iyo kuwaasoo kale waaba ku qoslaa jalaaludiin suyuudi raximah اllahu tacaala risaalo uu mas'aladaa ka alifay oo ku magacaabay alqadaada fi taxdiidi mowdic اlisticaada marka aayadda toos baa la isaga gelaya intii qadcdii uu rabo qofka inuu ka qaato unbaa toos la isaga gelaya متfq عlيه وعn معاadi رadي الله عnه qاla bcثnii rasuul الlahi slى الlه عlيه وalي wsلم rasuulka alla i diray yman ii diray faqaala markaasu wuxuu yidhi inaka تأتيi qwma min أhli الkitaab adigu waxaad u tegi doontaa niman ahlu kitaab ah yahuud iyo naصaariya ah fadcuhum ugu yeed habka mxuu qofka daaciyih iyo dacwadiisa uu uu nidaaminayo ayuu uga hadlayaayoo alأhm falأhma inuu dadka ugu yeedho fadcuhum إilى شhahaadaةi an laa إilaaha ilى الlah وأnii rasuul ugu yeedh qirid ay qiraan inaanu jirin kulla caabudo oo alla aan ahayn aniguna rasuulka aan ahayn taa horta hore ugu yeedh kaa ha noqdo waxaad ugu yeedhaa iyagoo eh, muxuu ahan risaaladiiba rumaysnayn aadaabteedii iyo axkaamteedii iyo waajibaadkeedii soom iyo salaad iyo waxaas in looga warramaa waa caqli daro iyo cilmi daro fa inhum ataacuu lidaalika sidaa hadday yeelaan ay kugu soo raacaan oo ay diinta soo galaan faaclimhum ogeysi ana allaha qad iftarada calayhim alle inuu ku waajibsaday khamsa salawaatin fi kulli yowmin waleyla habeen iyo habeenkiiyo maalinkii walbaba shan salaadood inuu ku waajibiye u sheeg intayna weli diinta soo gelen looma sheegayo fainhum ataacuu lidalika hadday kaa kugu ateecaanna faclimhum ana allaha qad iftarada calayhim sadaqatan tu'khadu min agniyaa'ihim faturaddu calaa fuqaraa'ihim uga waran alle inuu ku waajibiyey sadaqad oo zako weeyaane laga qaadaya dadkooda maalqabeenka ah maalqabeennimadu intay ku xasilaysana muxuu ahaaye axaadiida nisaabka zakada iyo ka hadlaysa ayuu ku xadiday rasuulka sal lla alay slam faturaddu lagu celinaayo calaa fuqaraa'ihim kuwooda saboolkaa dib loogu celinaayo uga waran ee midaa anagu ah qaadanayna aan ahayn furqada loo qaban marka fuqaradaa la sheegaya fuqaraa'ihim laleeyahay ma fuqaraa'u hada albaled baa oo beledka fuqaaradiisa loo qaybinayaayo ma banaana in sakada la qaado oo meel kale lagu qaybiyo dad meel kale la geeyo mise waa fuqaraa almuslimiin buu ka wadaayo sakadii meeshii laga guray uun in dadkeeda fuqarada loo qaybiyo waxba waajib meah meeshii la doonay muslimiinta ah baa lagu qaybin karaa marka labadaasba siyoodba waa loo kala fahmay marka arrintaas mas'ale khilaafiya ah weeyaan sakada gobolkii laga guray gobol aan ahayn looga qaadi karadaas faiyaaka fainhum ataacuu lidalika hadday kaa taasna kuu soo raacaanna faiyaaka wa karaa'ima amwaalihim kala ilaali adiga iyo xoolahooda kooda wan wanaagsan kolkaad zakada ka gurayso inaad xoolahooda ka ugu fiicfiican neefka irmaan iyo neefka dhaysan iyo neefka hilibka iyo qoodha iyo waxyaalaha inaad ka xulato ood kuwa ka soo qaqabsato iska ilaali marka midda xunxuna ugu liidataan lagama qaadayo midda xunna laga dhexdhexaad baa laga qaadaya sida cumar radia allahu canhu uu dadkuu sakada u dirayo ugu xadidi jiray neefka caatada ah iyo ka jiran iyo ka cadhada leh iyo ka midda muxuu ahaay candhadala iyo kan da-da ah iyo kuwaasna lagama qaadayo xaraha yaryar iyo baraarkii kuwa lagama qaadayo kuwa fiicfiicana kuwa aan sheegnayana lagama qaadayo dhexdhexaad baa laga qaadaya wattaqi iska ilaaliyo iska jir dacwat almadluum qof la dulmiyo habaarkii qof aad dulmiday inuu ku habaaro iska ilaali yani suu isaga ilaalinayo in waxa weye afka ilaan ma qabanaya intuu dulmiyey waxa weeye inaanu dulmiyin qofna ha dulmin iyaanu ku habaarin saasay ka dhigan tahay fa inahu xaalku wuxuu yahay laysa baynaha wa bayna allahi xijaab iyadii alle xijaab uma dhexeeyo toos bay alle ugu tegaysaa allana waa aqbalayaay oobu ugu dhaaranaya inuu gacan siinaye qofna ha isku dulmiyen marka muttafaqun calayh marka nebigu sala allahu alayh waali wasalam wuxuu mucaad sidaa u leeyahay dadka madaxda ah ee maal ama soo guraaya ama xaakimiin ah ama qudaad ah waxay halis ku yihiin inay wax dulmihi uu ka dhaco leanna dadka kale way ka sarreeyaanoo awooddooda way ka weyn tahay xadiidkanuna wuxuu kusoo imaan doonaa alf wa sabca sabciin lambarka ah buu ku imaan doonaa وعn أbي حmayd cبدالرحمن بن سعد الساعدي رضي الله عنه qاaل اsتعmل النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجuلا من بني الأزد يuqاaل lah بن لطبية wuxuu calى صدقة wuxuu u shaqaaleeyey oo shaqada caamil uu uga dhigay zakada inuu soo ururiyo nin qabiilada asdi la dhihi jiray ka dhashay oo la dhihi jiray ibn lutbiya ama ibn lutbiya miday noqotoba oo weliba wuxuu ka sii ahaa qabiila qabiilo bani lutbi la yidhahdo asdiga ka mida ayuu ka mid ahaa ninkan cabdullahi baa la dhihi jiray cabdullahi ibnu lutbiya ama ibnu lutbiya ninkaasu marka u xil saaray inuu zakada qabiilo mucayana ka soo guro falamaa qadima markuu yimid yuqaala wuxuu yidhi haada lakum wa haadaa uhdiya ilaya intaa idinkaa iska leh oo waa zaka intan anaa hadiya la ii siiyey anaa iska leh saasuu u kala qaybiyey faqaama rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam cala almimbar mimbarku isku taagay nebigu sal allahu alayh waali wasalam oo waa ka khudbeeyay arrintaa faxamida allaha wa ahnaa calayh alluu ku xamdiyey oo uu ammaanay oo khudbadii uu sidaa ku bilowday uma qaala markaasu wuxuu yihi amaa bacdu intaa dabadeed fa innii astacmilu rajula minkum waxaan u shaqaalaynayo shaqo ugu dhiibayaa nin oo idinka mida ah, idinka muslimiinta ah cala alcamali shaqo ayaan u dhiibayaa oo mima wallaani illaahu wuxuu alla ii dhiibay ah wuxuu alla ii muxuahay shaqooyinkii alle uu ii dhiibay qaar ka mid a baa nin idinka idinka mida aanu dhiibayaa fayaأtii markaasuu imanaya fayaquulu markaasuu dhahayaa hada lakum wahada hadiyat uhdiyat ilaya kaana idinkaale kanna anaa hadiya la ii siiya buu saa dhahayaa afalaa jalasa fii bayti abiihi aw ummihi xataa taأtiyahu hadiyatuhu in kaana saadiqan oo muxuu isaga fadhiisan waay isaga fadhi waaya guriga aabbihi ama guriga hooyadii ha u timaado bal Eh, hadiyadaa uu sheegaya hadduu run sheegayo muxuu isaga joog waayo marka hadiya ma aha buu ka wadaa nebigu calayhi salaatu wasalaam xataa ismu hadiya haddii lagu sheegay shaqadaa daraaddeed baa loo siiyey marka wax alla wixii shaqadaa laga siiyaba eh, uu ka helaba shaqadii loo diray wax alla wixii ka soo galaba waa inuu keeno ayay ahayd marka kolkaas wixii loo gartay laga siiyo tashjiic ahaan iyo ama baahi uu qabiyo loo siiyo ha qaato laakiin ma aha inuu isagu yidhah wax kada hadyaa la ii siiyey sidaa daraaddeed buuba xadiid kale uu ahaa hadaaya alcumaali guluul dadka muxuaha shaqala yani dadka madaxda idinka la siinayaa khiyaano iyo booli iyo xaraam weeyaan wallahi laa yaakudu axadu minkum shay-an bigayri xaqihi nin idinka idinka midihi shay oo xoolaa ku qaadan maayo xaqla-aantiisa xaqdarre ku qaadan maayo sida ninkan oo kale iyo ilaa haddii uu ku qaatase laqiya allaha tacaala alluu la kulmaa yaxmiluhu isagoo sida yowma alqiyaama maalinta qiyama isagoo tunka ku siduu la imaanaya falaa acrifanna yaanan aqoonsanin axadda minkum qof idinka ka mid ahoo laqiya allaha alla la kulmay yaxmilu baciiran lahu rugaa isagu oo sida aw neef geelaho ololayo hoodahaya aw baqaratan ama neef lo ah sida oo tunka ku sida lahaa khuwaarun oo celaha oo cilaysa aw shaatan ama wanay sida neef ariya sida taycir oo iyaduna ciyaysa ee xoolaha codkooda ayaa magacyo kale lahoo geela codkiisa ruqaa baa la yidhaahaa lo-da codkeedana waxaa la yidhaha khuwaar ariga cidiisana yucaar baa la yidhaahaa ama huqaa ayaa la yidhaha marka taacir markuu leeya yani tasixu weeye kulligood waa wada sawt laakiin magacyadaasu kala leeyahay uma rafaca yadayhi gacmihiisuu kor u qaaday xataa ru'ya ilaa laga arkay bayaadu ibtayhi labadiisa kilkilood caddaankooda laga arkay faqaala markaasu wuxuu yidhi allaahumma hal ballaqtu buu yidhi alaaan saddex goor allow ma gaarsii allow saddex goor ku celceliyey marka nabigu sala allahu alayhi waali wasalam ninka ninkaas kolkuu shaqadii ka soo noqday ee uu ku tuhmay wax dulmi ah ayuu isagii iyo dadkii kaleba u digay dulmiga uga digay oo u sheegay qofkii wax maal a ah, dulmi ku qaada sida uu qiyaamaha ula imaanaya isagoo sida mucaadna radiallahu canhu markii uu dirayay ayuu isagana u sheegay oo uga digay dulmiga uga digay nabigana sal lla alay slm caadadiisa ahaydoo markuu arko qof wax bi'iyey ma aanu qofkaas ma aanu dhaleecin jirin gaar ahaan e si guud buu u hadli jiray oo arrintaasu ka hadli jiray xadiidkana waa muttafaq calayh wa can abi hurayrata radi allahu canhu can nabiy sala allau alay slam qaal man kaanat cindahu madlamatun liakhiihi markay qofkay agtiisa tahay madlamad madlimo wixii la iska dulmiya baa lidhaha wax dulmi oo dulmi uu ku qaaday oo walaalkii uu leeyahay oo min cirdihi xagga sharaftiisa ku saabsan aw min shay-in ama wax kale ah xoole iyo waxay noqotaba falyataxallalhu minhu ha ka xalaashado alyawma yacni fi dunya maanta maantadaa u hadlaayay ma aha yani intaa dunya la joogu ka wada maanta ha ka xalaashado maanta u suuroobi karaysaaye qabla an laa yakuuna dinaarun walaa dirham inta aanu jiri doonin horteed dirham iyo diinaartoon maal mar ayna jirin nin baa jiro oo maal la kala qaadanayo oo aanu jirin oo wixii la kala dulmiyey maal loo kala qaadanayo maanta xoolo lagu kala qaadan karayaa ha isaga ka xalaashado ha isaga celiyo saa markaa madaalimta loo kala qaadanayo haddaan xoolo layska aqbalaynin maanta amayna jirayninbaba waa qiyaamaha maalintaasune eh. waxa weeye in kaana lahu camalun saalix hadduu camal saalixa leeyahay ukhida minhu waa laga qaadayaa biqadri madlamatii intii uu dulmiyey in u dhiganta yaa looga qaadaya oo laga siinaya qofkaa kale wain lam yakun lahu xasanatan haddaanu xasanaba lahayn ama ay dhammaadaan xasanaadkiisii inta aanay xuquuqdii saarayd oo dhan aanay dhammaanin ukhida min sayi-aati saaxibihi saaxiibkiisa yani qofka u dulmiyey baa laga wadaayo dembiyaalkiisii baa laga qaadayaa fa xumila calayhi waa la dul saarayaa marka qof aan horta horena xasano aan lahayn oo dembiila ahaa dembigiisina dembi kale loogu kor daray khalaas yani wuxuu noqonayaa mid halaagsamay rawaahu albukhaariy وعn cabdاللahi بn cمr بn الcاaص رضي الله عnهma عن النبي صلى الله عليه ولي وسلم qاal almuslimu man slma almuslimuuna min lisaanihi wayadihi muslimku xaqiiqigiihi waxaa weeyaan qofka ay muslimiintu ka nabadgaleen carabkiisa gacantiisaba qofka muslimiinta ka badbaadaan ee af iyo adintoona aan dhibaato ugu geysanin qofkaasaa muslim run ah ka tukada ee soome ee kaas ah ma aanu dhihin marka wاlmuhaajiru qofka hijroodayna man hajara maa naha allahu canhu oo qofka ka hijrooda yani ka fogaada wuxuu alle ka nahayey rawahu muslim ama haddii untu beled gaalaad ka yimaado beledka islaamka uu soo aado laakiin wixii gaaladu ay samaynayeene beledkii gaalada uu kusoo arkayayo wixii oo dhan uu samaynayo oo muxuu ahay sigaarka cabaya khamrada cabaya jaadka qayilaya oo naagaha ku labanaya waxyaalahaas ah laakiin haddana uu leeyahay waxaan ka soo cararay dulkii gaaladan ka soo cararay kaasuu muhaajiru qumad maha wa canhu radia allahu canhu qaal kaana calىa haqli الnabiyi salى اllahu عalayhi waalihi wasalam waxaa u qaybsanaayoo u xil saaraa nebiga salى اllahu عalayhi waali wasalam xafashkiisa haqal waxaa la yidhaha qofka wixii raacsan ee dadkiisa iyo dunyadiisa iyo alaabtiisiya baa la yidhaha marka isagoo qazwi lagu jira baa nebiga salى اllahu عalيyه waali wasalam alaabtiisii iyo khidmadiisa uu u qaybsanaa nin rajulun yuqaalu lahu kirkira nin magaciisa kirkira la dhihi jiray oo khaadimu ahaayoo nebiga sal alla alay slam loo soo hadiyeeyey ayaa u qaybsanaa famaata waa dhintay ninkii dagaalkii yani wuxuu ku dhintay waadi lqura oo bacda khaybarkii ahaa ah fa qaala rasuulu llahi sala allau alay wasalam markaasuu rasuulka alle wuxuu yidhi huwa fi nnaar naartuu ku jira ahlu naar weeyaan waa dadkii waa u hambalyeeyo isaga oo furaya awrkii nabiga sal l sl ragga ka dejinaya yaa fallaar duulaysa ay ku dhacday markaasuu ku dhintay markaasa dadka u hambaliyaen oo yidhi ayaan badanaa shahiid weeyaan markaasuu yihi maya shahiid meaha ahlu naar weeyo naartu hadda ku holcaya fadahabuu waa tageen yanduruuna ilayhi inay fiiriyaan wuxuu ku mutay saabku ku mutay fawajaduu waxay heleen cabaa'atan buste oo dharka ka mida weeyaan oo iska liito oo rebadihi qaadan jireene qad uu qarsaday oo khiyaamay oo qaniimadii oon la qaybin uu ka qaatay rawaahu albukhaari ninka abalferiya marka wuxuu ku jiray jihaad buu ku jiray rasuulku sala alla alay slm yuu la socday taxta raayka rasuulillahi sal ly slm buu ku jihaadayey oo rasuulku u khidmaynayey wuxuu qaatayna muxuu ahaa mare liidata hal maro oo iska liidata bay ahayd wax fiican aan ahayn kiibaa marka eh, camalkiisaas ka rajaxnaatay oo naarta uu ku galay walciyaadu billah lanna xuquuqda ku saabsan iyadaas ha liidatay intaa muslimiinta ahee meeshaa joogta oo dhan baa qof waliba xaq ku lahaa markaas sidaasay dembigiisu u weynaaday rawahu lbukhaariy wa can abi bakrata nufaac bn alxaaris radia allahu canhu can nabiy sal ly slm qaal ina azamana qad istadaara ka hay-atihi yowma khalaqa allahu asamaawaati walard waa khudbadii uu jeediyey nebigu salى اllahu alayhi waali wasalam caama xajati اlwadaac ywma الnaxr uu jeediyey jamaraadka agtooda uu ka jeediyey weeyaan zamankii waa isa soo wareejiyey oo wuxuu ku soo noqday xaaladii uu ahaa maalintii cirkii dhulkaba alla uu abuuray wuxuu sidaa u leeyahay waxaa jiraya nidaam ay carabtu ku magacaabi jireen nidaamu nasii'a oo alla midkuu yidhi inama nasii'u ziyaadatun fi lkufr nasii'adaasuna marka waxay bilaha ashhurul ayay riixi jireen oo marka iyagu oo dagaalla ku jira ama dagaallaso qaabinayo iyo bil ashhur xurumkii ay soo gasho gaar ahaan bisha muxaram ayay dib u riixi jireen oo waxay dhihi jireen tanu muxaram ma ahe eh, muxaram dib baan u dhignoo safar baan soo horraysiinay marka muxaram halkay ka ahayd bisha koowaad bisha labaad bay noqotay sanad dambe haddana tio kale hadday timaado dib bay u dhigi jireen oo rabiici bay soo hormari jireen sidaasay ugu wadeen ugu wadeen ugu wadeen ayaa sanadkii uu xajiyey rasuulku sal ll ly slm xajat alwadaac yaa waxay kusoo hagaagtay iyadoo bil waliba meesheedii ay ku noqotay marka saasuu leeyahay zamankii waa isa soo wareejiyo waa soo wareego wuxuu kusoo noqday sidii uu ahaa maalinkai ticirkii dhulka uu alla abuuray assanatu tnaa cashara shahran sanadu waa labiyo toban bilood minhaa arbacatun xurum afar ashhur xurum la yidhaha dagaalka caagan baa ka mid a halaaثun mutawaaliyaatun saddex isku xigta oo ah dulqacda midan hadda ku jiro wa dulxija waalmuxaram saddexdaas iyagoo isku xigaan midna waa fardi oo waa gaarkiisa oo waxa weeyaan rajabu mudar mudar rajabteen marka mudar waxaa lagu nisbaynaya mudartaasoo qabiila weeyaane iyaga aada u xurmayn jiray aad bay u xurmayn jiray oo shahrullahi alasam ayay ku magacaabi jireenoo qacqacatu silaax lama maqli jirin alladii bayna jumaada wa shacbaan markaasuu sii cadayna wuxuu leeyahy midda u dhaxaysa jumaada alaakhira iyo shacbaan u dhexaysa labada middaas weeyaan ayu shahrin haadaa waa bishee bishanu dadkii dadkiibuu la hadlaaya qaaluu mar qulnaa waxaan nidhi allahu warasuulu aclam aliya rasuulkiisaa karan way yaqaaneen iyagu marka bisha sidii la dhihi jiray eh waxay saa u leeyihiin oo bishaasi dilxijo inay tahay way garanayeene laakiin waqti waxyi baa la joogay kolkaa in waxyi intuu ku soo degay rasuulka sala allahu alayhi waali wasalam magaceedii laga bedelay oo magacaas ay iyagu awal hore u yaqaaneen magac iska caadiya uu ahaay oo magac sharciga ay yeelatay iyo in kale bayna kala garanayn markaas alle rasuulkiisaa garan bay yidhaaheen fasakata waa aamusay xataa dananna annahu sayusamiihi bikayri ismih wuu aamusay cabaar buu aamusnaa ilaa aan uga malaynay inuu magaciisi magacaanahay ku sheegayo qaala markaasuu yidhi alaysa da lxija miyaanu dilxija ahayn qulnaa bala haa baa nidhi waa yahay qaala faayu baladin haada waa beledkee beledkan kaduna qulna allahu warasuulu aclam aliya rasuulkiisa garan isna waa sidii oo kale sabta u yidhaaheen hadalkaa fasakata waa aamusay xataa dananna annahu sayusamiihi bigayri ismih qaala markaasuu yihi alaysa albalda miyayna beledkii ahayn yani beledkii maka ahay xaramta aanu ahayn qulnaa bala haa waa yahay qaala fa ayu yowmin haada waa maalintee maalintan tadu qulna allahu warasuuluhu aclam fasakata isna waa aamusay xataa danana annahu sayusamiihi bigayri ismi qaala alaysa yowma annaxr soo maalintii xoolo qalkama iidweyntiisa soo ma aha qulnaa bala haayo waa yahay qaal marka saddexdaas su-aaloodba aalood wuxuu uga dan lahaa hadduu sheegaya marka qaala markaasu wuxuu uhi faina dimaa'akum dhiigagiinna wa amwaalakum iyo xoolihiinna wa acraadakum iyo sharaftiinuba calaykum xaraam xaraam bay idinka yihiin oo qaarkiin qaarka kale inay ku xadgudbaan xaraam bay ka tahay ka xurmati yowmikum haada maalintiinantada yowma naxriga ah xurmada ay leedahay oo kale fii baladikum haada oo beledkiinankada la joogo maka ahe xaramka ah fii shahrikum haada oo bishiinantada xurunta ka mida la joogo siday muxuu ahaay maalinta iyo beledka iyo bisha xurmadoodu u weyn tahay ee in meel lagaga dhacaayo ayn u bannaanayn sidaasoo kale dhiiggiin iyo maalkiin iyo sharaftiinu idinka yihiin wasatalqawna rabbakum rabbigiin waad la kulmi doontaan fayas'alukum can acmaalikum camaladiinu idin weydiin doonaa alaa falaa tarjicuu bacdii kufaaran yadribu bacdukum riqaaba bacd war hooy ha noqonina aniga dabaday markaa idinka tago idinka geeriyoodo gaala qaarkood qaarka kale qoorta ku dhufanayaan oo islaynayaan ha noqonin ayb marka yani gaalnimo weeyaan dagaalanka dadka muslimiinta ay dagaalamaan sida xadiidka ibni mascuud ba uu ku yidhi nebigu sal ly slam qitaalu lmuslimi sibaabu lmuslimi fasuuqun wa qitaalu kufri lakin kufrigaas waa kufriga asqarka ahaa alaa liyuballigi shaahidu اlgaa'ib ka joogaayo ha gaarsiiyo ka maqan hadalkaygaa hagaa isgaarsiiya intiinan imaqlaysaa intii kale eena maqlayni gaarsiiya intiina hadda noolay dadka kale ee dhalan doona iyo gaarsiiya falacalla bacda man yabluguhu waxaaba suurowda in qaarka uu gaari doono hadalkaygan kada oo idinku aada u sheegi doontaan qaarkood an yakuuna inuu ahaado awcaa lahu yani axfada lahu afham ka uga faham badan min bacdi man samicahu intay iga maqashay qaarkood dadka aada gaadhsiinaysaan qaarkood inay u fahmaayaan sidaad idinku u fahmaysaan si ka fiican oo uguba u camalfalayaan baa iska suurowdee gaarsiiya cilmiga idinkuna uma qaala markaasu wuxuu yihi alaa hal ballaqtu alaa hal ballaqtu war maydin soo gaarsiiyey weyn maydin soo gaarsiiyey qulnaa nacam haabaa nidha qaala markaasu wuxuu yidhi allahuma shad allow marakaahu inaa gaadhsiiyey mariga kolkuu allahuma shhad uu lahaa fartu saa dhahayy allahuma shhad ishhad kalkuu leeyahay iyaguna hoos ugu soo fooranayay allahuma markuu leeyahayna fartu kor aadsiinayay marka wuxuu ku ishaaray martaa far korka uu aadsiinayo alle inuu kor jiro ayb markaas dulmigiibuu sidaa uga digay nebigu sala allahu alay slam oo xurumaadkii muslimiinta ayuu sidaa u weynaysiiyey wa can abi umaama iyaas ibni saclabata alxaarifi radia allahu canhu ma abu umaama albaahili magaciisa kaasu wuxuu ahaa suday ibn cajlan baa waa soo maray radia allahu canhu ana rasuula allahi sal alay slam qaala man iqtataca qofka goosta xaqa imri'in muslimin qof muslim ah xaqiisa qofka goosta biyamiinihi dhaartiisa ku goosto intuu dhaar beena ku dhaartay loogu xukumo sidaa ku qaata faqad awjaba allahu lahu naara wa xarama calayhi aljanna alla naar buu u waajibiyey jannana waa ka xaraameeyey qofkii marka markhaati beenaan beenaali iyo laaluush uu qadimay iyo ku goosan isaguna sidoo kale weeyaan faqaala rajulun markaasuu nin wuxuu yidhi wain kaana shay-an yasiiran ya rasuul allah xataa hadduu wax yar yahayn ya rasuula allah qaala wain qadiiba min araag yani wain kaana qadiiba min araag ha ahaado laan cadayaba ha ahaado irbad ha ahaado ama dunyar ha ahaado ama dacas ha ahaado ama ha ahaado caday ha ahaado wax kastaba ha ahaado ha yaraadaama ha weynaade qofka muslimkaa xaqiisa qofkii xaqdarre ku qaata saasuu leeyahay marka rawaaxu muslim wuxuuna ku soo celin doonaa raqم ألف وسبعمية وثلاثة عشر وعن أبي بن عميرة رضي الله عنه قال سمعت رsuل الله صلى اه علي سلم يقول من اsتacmalnaahm minkm عalى cmل qofkaan u shaqaalayno idinka idinka mida shaqo oo shaqo aan u dhiibno fakatamanaa oo naga qarsada mikhyطan irbad famaa fوqa iyo wax ka sareeya irbad ama wax ka weyn kaana guluulan yaatii bihi yowma alqiyaama wuxuu ahaanayaa khiyaana maaluu khiyaano ku qaatay oo qiyaama isagoo sida uu la imaan doono oo dadku alla yidhi waman yaqul ya'ti bimaa qalla yowma alqiyaama yuu gelaya irbadh faqaama ilayhi waxaa isu taaga u kacay rajulun aswadu min alansaar nin madoobo ansaareed baa kacay kaannii anduru ilayhi waxaad i moodaa hadda inaan arkaayo sidan xaaladiisa ay igu sii faqaala markaasuu yaa rasuul allah iqbal canii camalka iga qabso shaqadaadii adii dhiibtay qaala wamaa laka maxaa kugu dhacay qaala samictuka taquulu kada wa kada adoo sale saale baan ku maqlay qofkii marka naftaydana kuma kalsoonayo naftaydaba igu sheekaysaa iska suurowdo muxuu ahay marka ma rabo shaqadii aad dhiibtay istiqaala ka qadimaya iga qabo qaala markaasu wuxu uhi nabigu sala allahu alayh waali wasalam wa ana aquulu al'aan haddaaban dhahayaan ku celinaya man istacmalnaahu calaa camalin falyaji' biqaliilihi wa kaiirihi qofkaan shaqo u dhiibno wixiisa yar iyo wixiisa badanba ha keeno wixii meesha iyadaa uu ka soo helo hanoo keeno dhammaantii famaa uutiya minhu wixii laga siiyo ee dadka madaxdiisii marka kolka ay ka siiyaan ee u gartaane ama abaalgud ay uga dhigaan ama muxuaha uga dhigaan inuu baahi qaba iyo ay ogaadaan akhada ha qaato wamaa nuhiya canhu wixii laga reebana intaa ka reebtoonaado muttafaqun caleyh marka saas u kala xadiyay nabigu sala allahu aleyh wasalam qofkii meel loo diro ee ka soo guraya tabarucaad ama zakawaad ama waxyaale ka soo guraya waa inuu keeno wax wixii soo gala oo dhan waa inuu keeno qolku madaxdiisa u keeno qolkaa hadday wax ka siiyaan waa xalaal bay noqonaysa haddayna waxba ka siinina dar alla wuxuu u qabtay ha noqdo oo ajrigiisa ha lahaado wa can cumar bn الخaطaabi radi allahu canhu qaala lama kaana ywmu khaybar waa qisadii muxuu ahaa ninkii kirkira ahaa tii inay tahay bay u eg tahay markuu dagaalkii khaybar dhacayay ba aqbala nafaru min asxaabi الnabiyi salى اllahu alayhi waali wasalam koox oo asxaabtii nebiga ka mida sal ly slam yaa yimaadeen oo dagaalkii ka soo noqday faqaaluu markaasi waxay yidhaaheen raggii maanta dhintay iyagoo tirtiranaya fulanu shahiidun wafulanu shahiidun hebelna waa shahiid hebel waa xataa maruu calaa rajulin ilaa nin ay ka soo mareen nin bay magaciisa ka soo mareen oo waxay yidhaaheen wafulanu shahiid hebelna waa shahiid faqaala nabiyu sala allau alayh wala slm markaasuu nebigu wuxuu yidhi kallaa maya shahiid maaha kaasu marka qofkii dagaalka gaalada ku dhinto oo dhan shahiid ma wadaa qof iyo niyadiisa weeyaan inii ra'aytuhu fi nnaari fii burdatin hallaha أو cabaa'a naartaan ku arkay isagoo ku jiro oo sabab maxaa macawis mise busta yani mara noocon mara ka mida oo uu qarsaday sababteeda rawahu muslim w can abi qataada alxaariث ibni ribci alanصaari radia allahu aslmi السلمي عن رsuuل اللhi صلى الله عليه ولي وسلم أنه qاama فيهim وإsdhex taago waa u khudbeeyey فذakra لهم wuxuu u sheegay أن الجهاaد في سبيل الlahi والإيmاn بالله أفضل الأعماaل جihaadka dar alla loo dagaalamay iyo rumaynta alla la rumeeyay inay camalka ugu fadli badan yihiin buu uga warramay faqaama rajulu nin baa kacay faqaala markaasuu wuxuu yidhi yaa rasuula allah nin baa arrintaa iyadaa jeclaystay oo jihaadkiina kolkaana gaaladii baa lais hor joogaa marka inuu jihaadkaa galo oo shahiidnimo bay naftiisii jeclaysatay markaasuu yaa rasuul allah ara'ayta bal iga waran in qutiltu fii sabiililah haddii jihaadka fii sabiilillahi laygu dilo tukafaru canii khataayaaya dunuubtaydii ma layga kafaargudaya dunuubtaydo dhan ma layga tirtirayaa faqaala lahu rasuulu llahi sal sl nacam haa buu yidhi hortii hore dunuubtaadii waa lagaa tirtiray lakiin shuruud buu u sheegay markaasu wuxuu yidhi in qutilta haddii lagugu dilo fii sabiili illah waanta saabirun muxtasibun muqbilun hayru mudbir shuruuddaasuu xidhay marka adigu oo sabirsan oo ajri dalbanaya ajri galabsi daraadi u dagaalamay kale aan u dagaalamaynin oo gaalada ku sii jeedo oo aan ka sii cararaynin inta adigoo saddexdaa isku darsaday haddii lagugu dilo dunuubtaada waa laga dhaafayaa waa lagaa dhaafayaa qaala uma qaala rasul lah sal l sl markaasuu nabiga sal ly slm wuxuu yidhi kayfa qult see dhahday yani ku celi su-aalkii weeyaan waxyi baa soo degay intii intay udhaxaysa qaala markaasuu wuxuu yidhi ara'ayta in qutiltu fii sabiili اllah atukafaru canii khaطaayaay faqaala rasuulu اllahi salى اlه alay slam nacam waanta saabirun muxtasibun muqbilun gayru mudbir ila dayn ila daynadaas marka soo degtay ninkii aada sidaa ku tiri inta kale sax weeya laakiin dayntu kuma jirtaa la yidhi faina jibriila salى اllahu عalayhi wasalam qaala lii dalika jibriil baa sidaa igu yidhi jibriil baa igu soo dego oo yidhi dayntu iyada kuma jirto dunuubta la dhaafayo ee shahiidnimada lagu dhaafayo kuma jirto marka dayntii qofku uu dayacay ee isaga oo bixin karaaya uu meermeeriya qofkii aanu iska bixinin weeyaan amaa dayntii marka alle uu ku ogaa ee isaga ka dhab ay ahayd ee uu aada bixisidu lahaa tabaru u lahaa de isagu taasu dembi ma aha qarinin oo uu ka dardaarmo oo uu sheego oo rawaahu muslim waxaana xadiidkana wuxuu ku iman doonaa alif waulsamiya walaaa cashar wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sal l slm qaal atadruuna man malmuflis man lmuflis muflis mal muflis man lmuflis muflisku kuu yahay ma garanaysa ah, mal muflis ma haddii la yidhaha marka sifaday noqonaysaa man haddii la yidhahna qofkay noqonaysaa muflisku wuxuu yahay ma garanaysaan ama muflisku kuu yahay ma garanaysaa man iyo maa saasay kala yihin qaaluu markaasi waxay yidhaaheen mufliskana waa qofka caydha iyagu waa way yaqaanaan yani almuflisu fiina man laa dirhama lahu walaa mataac mufliska annagu xagta iyada wuxuu ku yahay qofka aan lacag iyo badeecatoona lahayn alaaba badeecaana ma leh lacagna ma leh kaasa anagu muflis qaala markaasu wuxuu yidhi ina almuflisa min ummatii mufliska ummadayda ka midu ah waxa weeyaan man ya'tii yowma alqiyaama qofka maalinta qiyaamaha imaanaya bisalaatin wa siyaamin wa zakaatin salaad iyo soom iyo xaj iyo zake iyo waxaa la imaanay wayaأtii haddana imaanaya qad shatama haada kan isagoo caayay wa qadafa haada kan qadfay qadafku marka waa shatiimada nooc kamid oo ziniy waxaa ku sheegay weeyaan wa akala maala haada kan xoolihiisa cunay wasafaka dama haada kan dhiigiisa daadiyey wadaraba haada kan garaacay ulku dhuftay ama dharbaaxay ama feed ama laab kaas weeyaan qofka xasanaad fara badanna la imaanaya tabicaadkaas iyo madaalimtaana la imaanaya isagoo dad saa u dulmiyey buu imaanaya fa yucطىa hada min xasanaatihi kana xasanaadkiisii laga siinaya in intuu yeelay uu munaasib ah ila alla oge wa hada min xasanaatihi kana xasanaadkiisaa waxa laga siinaya looga qaadaya looga qisaasayaa fain faniyat xasanaatuhu haddii xasanaadkiisii dhammaato qabla an yaqdiya inta aanu gudin maa calayhi wixii dushiisa ahaa xuquuq intayna weli ka dhammaan hadduu xasanaadka ka dhammaadaan uqida min khaطaayaahum dunuubtoodii baa wax laga soo qaadayaayo faطurixat calayhi waa la dul saaraya uma طurixa fi naar naarta lagu tuuraya kolka rawaahu muslim xadiidkan xadiid mar dhoweyd aan soo maray khudbadii nebiga salى اllahu عalayhi waalih wasalam uu dhihi jiray qofkii madlama walaalkii ka qabaayo ha ka xalaalayso waxaa jiri doona maalin sidaasaba dhici doonta ti marka la yahay marka xoola la kala qaadan maayo maalintaasi xasanaadkiiyo sayi-aadka lagu kala qisaasanaya waqad khaaba man xamala dulma waa ka alla yidhi subxaanahu wa tacaala wuu hoogay oo wuu khasaaray qofka dulmi sidaayo wa can ummi salamata radi allahu canha ana rasuul allah sal ly slm qaal inamaa ana basharun anugu bani aadam baan ahay hadalkaa wuxuu dhahay nebigu sala allau alayh wali wasalam mar isaga oo guriga ku jira laba nin oo isku qaylqaylinaysa oo dayn isu haysata qayladoodii masjidka dhexdiisaa ka maqlay markaasu usoo baxay markaasuu wuxuu ku yidhi anugu bani aadam baan ahay oo qaybka ma ogaan karo wixii alla iga ogeysiiye mooyaane wainakum takhtasimuuna ilaya idinkuna waa isla kay timaadaan wa isla kay soo doodaan walacalla bacdakum an yakuuna alxana bixujatihi min bacd waxaana suurowda inuu qaarkiin ahaado kii ka cadaysan badan ka caddayn badan daliilkiisa qaarka kale kala hadla ogtihiin alxana yani afsaxa waabyan ka oda ayb faaqdiya lahu aanu xukumo binaxwi maa asmac waxaan ka maqlay oon wax lamid ah aanu xukumo aan run inuu sheegay aan moodo sugu hadlaayo kolkaan arko kana aan xujadiisa caddaysan karaynin faman qadaytu lahu bixaqi akhiihi qofkaan u xukumo walaalkii xaqii fainamaa aqtacu lahu qicata min annaar ha ogaado anugu naar qayb naara baan usoo soo gooyey mooyaane maal ma aanan siinin kolka ama ha qaato ama iska dayo isagu muttafaqun caleyh marka saas macnaheedu waxa weeyaan qaadiga ay xukumay iyo maxkamada ay xukumtay iyo waxaas <clears throat> ma qofka kuma baxsanayo kolba hadduu og yahay xaqdarre inuu ku doodayey oo <clears throat> isagu siduu u doodayay iyo wixii hokaansaday iyo inta loo tahgeliyey loo maleeyey inuu xaq isagu u leeyahay haddii lagu siiyo walow qofkaas iyo rasuulka allaba ha ahaado sala allahu aleyh waali wasalam qofkii kuma baxsanayo sidii uguma xalaaloobayo muttafaqun calayh alxana ay aclam buu ka wadaa aclama yani afsax baa ka fiicnayd inuu inuu muxuu ahay ku ku fasiro وعn iبn cmr radي allahu canهuma qala qala rasuul اlahi slى اlه عalيه wali wsلم lan yzal almuؤminu fi fusxaة min diinih ma lam yusib daman xaraama rawahu albukhaariy qofka muslimkii kama zuunalayo waasicnimo xagga diintiisa ah inaynu ciriiri gelin oo xaggii diinta uu waasic u yahay oo waanwaan uu leeyahay oo janno inuu galo ay suurowdo naar ka badbaado qofka muslimkii kama zuulayo dunuubta kale oo dhan hadduu sameeyo inta aanu dhiig xaraama gelinba hadduu dhiig xaraama galo waa cidhiidhiyantay arrintiisa oo waa xumaatay meel xun bay arrintiisa gashay labada dembiye alla aanu dhaafin yuu ka mid yahay kufriga iyo dhiigga dilka labada alla ma dhaafay subxaanahu wa tacaala gaalnimadana alla qur-aankuba ku sheegay in allaha la yakfir an yushraka bihi wayakfiru maa duna dalika liman yashaa kanna fii xadiidi mucaawiya radia allahu canhu ayuu nabigu alayh isalaatu wasalaam ku sheegay dhiiggana oo isna lama dhaafo rawahu lbukhaariy وعn khawla binti caamirin الأnصاariya radي allahu canha wa hiya imra'aةu xamزةa radي allahu canhu wa canha xamزة bn cabdilmuطلب radي allahu canhu sayid الshuhadaa haweenaydiisi weeyaane qaalat waxay tihi samictu rasuula اllahi sl ly slm rasuulka allaan maqlay yaquul isagoo oo leh ina rijaaلا yatakhawaduuna fi maali اllah niman ayaa dhex dabaalanaya maalka alle subxaanahu wa tacaala dee maalka wuxuu ka wada baytulmaalka la yidhaaho ama maalka muslimiinta la yidhaaho ama maalka dadweynaha ay dhihi jireen kaasoo ka war ah maalka allah kaasaa la yidhaha rag baa iskaga tasarufaya iska cunaaya oo maalka muslimiinta xaqdarra ku cunaaya falahum annaaru yowma alqiyaama naar bay bigayri xaqin yani xaqdarrayna ugu tasarufayaan ugu cunayaan falahum annaaru yowma alqiyaama naar bay leeyihin maalinta qiyaamaha kuwaasuna rawahu lbukhaariy waa ka lagu jabay weeyaanoo soomaalida horta iyadu maba xaaraam inuu yahayba maalka dowladda waxaa la yidhaahaa maba ayna u aqoonin oo maalka gaarka ee hantida gaarka dadku ay leeyihiin in xaaraam u yahay dadku waa garanayaan laakiin maalka maalka dowladda la yidhaaho sawaabal iska banaysan jiro yo iga xiga iyo ama waxyaalay cudurdaar ka dhiganaya iyaguba waa iska cunaan iyaguba waa xadaan iyo waxaasay dhihi jireen war iyagu maalka kada male haddaad iyaga ku xumaynaysaan maalkan iyagu ma lehe masaakiinta muslimiintaa leh iyagu habaan si xuna ugu tasarufaan ama si kale ugu tasarufaan xaaraan bukaayey baabu tacdiimi xurumaati اlmuslimiin wa bayaani xuquuqihim wاshafaqati calayhim wa raxmatihim dadka muslimiintaa xurmadahooda weynayntiisa weynaynteeda iyo xuquuqdooda caddaynteeda xuquuqda muslimiinta sida ay tahay iyo naxariista loo naxariisto dadka muslimiinta ah ee loo qalbi jilacsanaado intaasuu ku saabsanya qaala allahu tacaala waman yucadim xurumaati illahi huwa khayru lahu cinda rabbih waman yucadim qofka weyneeya xurumaati illah xurmadaha alla qofka weyneeya yani shacaa'irta diinka aayad kale dhahaysa waman yucadim shacaa'ir allah isagoo tan kusoo xigto weeyaan waa islamaano weeyaane fa huwa khayru lahu cinda rabbihi isagu u fiican yahay muxuu ahaa xagga rabbigiisa ugu fiican yahay rabbigiisa agtiisa isagay ugu fiican tahay qofkii sharaa'icda alle iyo axkaamta alle ilaaliya xurumaadka muslimiintana marka taasay ka mid tahay isagay alle agtiisa ugu fiican tahay qaala tacaala waman yucadim shacaa'ir allah qofka weyneeya shacaa'irta allah yani astaamaha alleh iyo diintiisa iyo xuduuddiisa qofka ilaaliya fa innahaa min taqwa alquluub weynayntaasi waxay ka mid tahay quluubta alle ka cabsigeeda yani uu qofkaasu inuu qof alle ka cabsanayo qalbigiisa taqwo alle ku jirta yahay buu tusinaya wa qaala tacaala waqfid janaaxaka lilmu'miniin garabkaaga hoos ugu dhig dadka muslimiinta ayna u tawaaduco ha iska weynaysiinino hoos isugu dhigoo la darajo iska dhigoo u naxariiso oo dhaqaale waqaala tacaala man qatala nafsan bigayri nafsin aw fasaadin fi lardi fakaأnamaa qatala annaasa jamiica qofkii naf dila naf ay dishay oo loo qisaasaya la-aanteed ama fasaadin dhulku ay fasaadisay oo shufta iyo shuftanimo iyo wax siyaas ay ku fasaadisay la-aanteed labadaa la-aantood qofkii ku dila fakaanamaa qatala annaasa jamiica dadka oo dhan isagoo dilay buu la mid yahay waman axyaaha qofka naftaa nooleeyana oo qof bani aadam oo halaag ku dhowaatay badbaadiyaana cada uu ka dhiciyo ha noqoto meel ku duntay uu ka soo bixiyo dab uu ku guban lahaa muxuu ahaay biyuu ku qarqoomi lahaa oon iyo gaajo iyo cudur u dhiman lahaa wuxuu sidaasa qofkii qof muslima sidaa u badbaadiyaayo fakaأnama axya الnaasa jamiica isagoo dadkao dhan nooleeyay buu la mid yahay oo yani waxaa la siinayaa waa dadka bani aadamka adduunka ku nool oo dhan oo uu nooleeyo ajrigeed baa la siinayaa qofkii hal qof dilana waxaa la dembiya isagoo waxa adduunka jooga o dhan oo bani aadama gumaaday وعn abi muسى رadي الله عnه qala qala rasul lah صل ly slam almuؤminu lilmuؤmini kalbunyaani yashud bacduhu bacضa qofka muminka iyo qofka kale muminka wuxuu uga dhigayaa ula mid yahay dhis dhista marka waa laisku tiiriyaayo waa laisku xajiya waa laisku qabtaayo midna gaarkiisa isuma taagayo hal bulketi gaarkiisa isuma taagayo hal shamiito gaarka isuma taagayso qori gaarkiisa bir waxaa kolka laisku qabtay isku xoogoobayaanoo guri ku dhismayaan marka muslimiintuna saas oo kale isku yihiinoo qaarba qaarka kale u taageerayo u taakuleeyayo uu u baahan yahay washabaka bayna asaabicihi sala allahu alayh waali slm wuxuuna isdhexgeliyey gacmihiisiibu isdhexgeliyey isagoo walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatuh